waxa weeye waxaan keenaynaa fii khalqi aadam calayhi salaam waxa weeye khalqi aadam wixii ku soo arooray nabiyullaahi aadam abuurkiisii iyo habkii loo abuuray qur-aanka wixii ku soo arooray ayaan horta keenaynaa kabacdina axaadiistaan keenaynaa marka saddexaadna markaas sharaxa culummada ayaan usoo gudbaynaa qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi lardi khaliifa qaaluu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha ilaahay waxa uu u sheegay malaa'igtii uu la hadlay nebigaa waxaa lagu yidhi usheeg ummadaada markuu ilaahay ku yidhi malaa'igtii inii jaacilun fi lardi khaliifa dhulki ayaan waxaan ka yeelayaa khaliifo ay macnaha bashar ku noolaada oo iska dhaxla oo jooga oo ilaahay ku caabuda ayaan dhulka ku abuurayaa oon dhulka ka samaynayaa ayuu yidhi ilaahay qaaluu waxay yidhahdeen malaa'igtiibaa hadasho waxay yidhaahdeen oo ilaahay la hadlay atajcalu fiiha ma dhulkii baad waxaad ka yeelaysaa man yufsidu fiiha kuwa fasahaadiya wa yasfiku dimaaa oo dhiigga daadiya wa naxnu nusabbixu bixamdika annaguna adigaan kuu tasbiixsanaynaa wa nuqadisu laka waana ku huufaynaa oo waxa weeye waa ku nasahaynaa xumaan oo dhan baan kuu diidaynaa oo waxa weye aan kaa nasahaynaa qaala wuxuu yidhi ilaahay markaa innii aclamu waxaan ogahay maa laa taclamuun waxiidan idinku ogeyn oo idan war u haynin ayaan ogahay leanno sababtu waxa weeye waxaa ka dhalanaya oo waxa weeye duriyatu aadam ka mid a nebiyaa ka mid a rusul baa ka mida saalixiin baa ka mida dad wanaagsan baa ka mida shuhada ayaa ka mida jihaadkii ku dhimanaya kulli waxaasoo dhan baan ogahay oydan idinku ogeyn wey ilaahay markaasu wuxuu doonay inuu malaa'igtii imtixaamo wa callama aadama alasmaa'a kullaha ilaahay waxa uu baray nabiyullaahi aadam asmaadii oo dhan wax walba oo waxa weeye dhulka lagu isticmaalo oo waxa weeye magacyo loo yaqaan ayuu baray hadhow bay inoo imaanaysaa sida ay u tafsiirinayaan culummadu iyo waxay ka yidhaahdeen qawluhu tacaala wacallama alasmaa'a kullaha uma caradahum cala almalaa'ika markaasuu ilaahay wuxuu u bandhigay waxa weeye malaa'igtii oo waxa uu ku yidhi ambi'uunii ii sheega biasmaa'i haa ulaai in kuntum saadiqiin kuwaan magacyadooda ii sheega buu yidhi haddaad wax garanaysaan ood cilmi leedihiin oo aad wax garanaysaan waa idinka ilaaha maxaa looga baahan yahay waxa weeye inaad aadam abuurtid oo bashar abuurtide hadda ii sheega kuwaan magacyadooda haddaad waxa weeye koo run sheegaya aad tihiin qaaluu waxay qireen markaa waxay yidhaahdeen subxaanaka ilaahu xumaan oo dhan baad ka nasahan laa cilma lana ilaa maa callamtana cilmi melihin waxaad adiguna bartay mooye jahligoodii bay qireen iyo inayna cilmi lahayn leanna waxa weeye markii cilmigooda loo eego cilmiga ilaahay waxa weye waxay og yihiin ma jirto leanno ilaahay wuxuu ogyahay cilmi qeybka oo dhan buu ogyahay waxay yidhahdeen laa cilma lanaa annaga cilmi malihin ilaa maa callamtanaa inaad adigu wixii aadna bartay oo cilmiya mooye annaga cilmi aan meesha ku hayno ma jirto wey saasaa loo baahanyaa marka qofka muslimkaa ah, markii uu doonayo oo waxa weeye uu arko inuu waxa weeye waxaan uusan cilmi ulahayn inuu yidhaahdo allahu aclam aniga waxaan ma garanayo waa inuu ka joogsado wey innaka anta alcaziiz innaka anta alcaliimu alxakiim adiga ayaa wax walba og oo xakiim ah oo shay walba meesha ku habboon garanaya cilmina u leh qaala ilaahay waxa uu yidhi markaa yaa aadamu aadamow ambi'hum u sheeg biasmaa'ihim magacyadaan u sheeg marka leanno awal baa la baray aadam oo wuu garanaya qaala markaasuu waxa uu yidhi falama anba'ahum markuu u sheegay biasmaa'i magacyadii oo dhan oo ilaahay uu baray ilaahay baa markaa hadlay wuxuu yidhi qaala alam aqul lakum miyaanan idin oran inii aclamu gayba asamaawaati waalardi wa aclamu maa tubduuna wama kuntum taktumuun miyaanan idiin sheegin haddaad malaa'igtii tihiin inaan ogahay anigu waxyaalaha cilmi keybkaa oo samada ku dhex jira oo waxa weye dhulka ku jira waxaad qar e, muujinaysaan oo qalbigiina aad waxa weye ku hadlaysaan iyo waxa aad qarinaysaan kulli waxa weeye aniga waan ogaay weeye oo waxa weeye hadda ka hor baan idiin sheegay wax walbana waan garanayaa weye waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama markuu ilaahay marka uu saa sameeyey oo nebiyullaahi aadam uu abuuray oo waxa weeye ay e, ilaahay waxbaray oo ay cilmigii iyagu garan waayeen oo ilaahay uu baray nabiyullaahi aadam aadamna uu ku jawaabay oo cilmigii uu sheegay oo ay saa u caddaatay ayuu ilaahay wuxuu yidhi marka u sujuuda nabiyullaahi aadam oo waxa weeye ilaahay wuxuu leeyahay markaa waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu u sujuuda aadam liaadama fasajaduu waa sujuudeen leanna waxa weeye malaa'igtu laa yacsuuna allah maa amarahum wa yafcaluuna maa yu'maruun wax ilaahay ma caasiyaan wixii la amray sameeyaan wixii ilaahay uu yidhaahdo sameeya ayay horey uga degdegayaan iyagu marnaba waxa weye ilaahay ma caasiyayaan ilaa ibliisa marka way sujuudeen say u dhammaayeen malaa'igtii ilaa ibliisa ibliis mooye lacanahu allah shaydaankii ibliis ayaa diiday abaa wuu diiday wastakbara waa isla weynaaday wa kaana min alkaafiriin hadhow ayaynu wada kala caddaynaynaa sababta ku kaliftay iyo wuxuu deliishadayba ilaahay wuxuu yidhi markaa nabiyullaahi aadam buu ilaahay la hadlay oo waxa uu ku yidhi waqulnaa yaa aadamu waqulnaa yaa aadamu uskun anta wa zawjuka aljanna adiga iyo xaaskaagu jannada dega wa kulaa minhaa ragadan xaytu shi'tumaa cuntadana ka cuna oo ka raaxaysta waxa weeye si raaxa ah nolol wanaagsan jannadaa iska dhex dabaasha saa doontaan ugu raaxaysta laakiin walaa taqrabaa ha u dhowaaninina haadihi shajara geedkaa ha u dhowaaninina geed baa laga nahiyey geedkaana dib buu inooga imaanayaa culummadu waxa ay ka yidhaahdeen fatakuna min alaalimiin waxaad noqonaysaan buu yidhi haddii aad geedkaa u dhowaataan oo geedkaa cuntaan dhaalimiin baad noqonaysaan oo ilaahay baad ku ga- waxa weeye macaasi iyo dembi ayaad ku dhacaysaan haddaba waxa weye geedkaa ah ha u dhawaaninina ayaa la amray markaa oo waxaa la yihi geedkaa iska ilaaliya fatakuna min alaalimiin faazallahuma ashaydaanu canha faakrajahumaa mima kaana fiih waxa weeye shaydaankii ayaa waxa weeye ku riday fa faazllahumaa ay awqacahumaa fi zalal wuxuu ku riday dhibaato iyo mashaakil iyo waxa weeye macsi ayuu ku tuuray faakrajahumaa mima kaana fiih wuxuu ka saaray jannadii iyo wanaaggii iyo nicmadii ay ku jireen ayuu ka dhex saaray weeye wa qulnaa biduu bacdukum libacdin caduw markaasaanu niri ka baxa jannadii marka oo hoobta oo dhulka taga qaarkiinba qaarka kaloo cadow u yahay haddaad bilow aadmiga tihiin iyo haddaad shaydaan iyo idinkuba cadow baad isku tihiin hoobta oo waxa weeye dhulka taga walakum fi lardi mustaqarun wa mataacun ilaa xiin dhulka ayaad marka joogaysaan buu yidhi ilaahay oo waxa weeye jannadii haddaad ilaahay ku caasideen looguma talagelin jannada in ilaahay lagu caasiyo oo waxa weeye ma aha meel loogu talagalay macsi iyo waxa weeye khilaaf iyo waxa weeye in la khilaafo wixii ilaahay uu amray ee waxaa loogu talagalay dad waxa weeye aan ilaahay caasiyaynin marka taga baa la layidhi oo dhulka taga dhulka ayaad joogaysaan marka waxaa nebiyullaahi aadam ku dhacay oo dhan asbaab bay ahayd iyo sabab laakiin ilaahay markii horuba sheegay oo ballan qaadi oo yidhi innii jaacilun fi lardi khaliifa dhulka ayaan waxaan u samaynayaa dad ku noolaada oo waxa weeye ka jooga oo mas laakiin ma aha inay waxa weeye markii hore aan saa loogu talagelin wax qadar rabbi bay ahayd oo qoran laakiin asbaab baa loo yeerayey iyo waxa weeye sabab looga soo saaro jannada oo lagu keeno markaa maaragtay dhulka fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaatin fataaba calayh ilaahay buu u toobad keenay kelimaadkaasna waxa weeye sida inoo imaan doona waa qawluhu tacaala markii uu yidhi aadam iyo xawa rabbanaa dalamna anfusana wain lam tagfir lana watarxamna lanakunanna min alkhaasiriin ilaahayo waxa weye dembi baan gallay naftayadii baan dulminay haddaadan nooga toobad aqbalin oo aadan noo dembi dhaafin oo aadan noo naxariisan waxaan noqonaynaa kuwa khasaaray oo halaagsamay ayaan ka mid noqonaynaa ayay yidhaahdeen fataaba calayh ilaahay baa ka maaragtay ka toobad aqbalay inahu huwa atawaabu araxiim ilaahayna waa waxa weye mid toobadda aqbala oo raxiima liman taaba wa anaab qofkii u toobad keena oo usoo noqda ilaahay waxa weeye wuu ka toobad aqbalaa waana jecel yaha ilaahay dadka usoo toobad keena oo usoo noqonaya aada buu ilaahay ugu farxaa sida axaadiis badan inoo caddaysay oo waxa weeye gadaalna aan ka sheegi doono qulna habiduu ayuu yidhi ilaahay waxaanu nidhi markaa hoobta minha jamiican bacd minha jamiica kulligiin oo waxa weeye jannada ka baxa oo waxa weeye jannadii iyo waxa weeye samadaba inta ka soo baxdaan dhulka dhulkasagaa la yidhi marka fa imaa yaatiyanakum fa imaa yaatiyanakum haddii idiin yimaado minii xaggayga hudan hanuun oo nebiya laydii soo diro oo kutub laydinku soo dejiyo faman tabica hudaaya falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun qofkii hanuunkayga raaca oo dariiqa xaqaa mara oo nebiyada raaca oo rususha dariiqooda ku taagan waxa weeye qofkaasi falaa khawfun calayhim dushiisa wax cabsiya iyo welwel saaran ma jiro walaa hum yaxzinuun mana welwelayaan adduunka intay joogaanna ilaahay baa waxa weeye ay caabudayaan oo ilaahay dariiqiisii bay ku taagan yihiin oo ilaahay baa maaragtay xifdinaya aakhira hadday tagaanna janno iyo wanaag baa uga horeeya waaladiina kafaruu kuwii gaaloobay oo ilaahay ku gaaloobay wa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeega oo aayaadkii ilaahay beeniyey ilahay wuxuu yidhi ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun kuwaa naar baan geynaya oo waa asxaabu naar weeye iyaga oo ku waaraya fii suurati albaqara aayadda soddon ilaa soddon iyo sagaal ayuu ilaahay aayadahaas ku keenay weye waxaa kaloo sidoo kale ilaahay ku yidhi ina matala ciisa cinda allahi ka matali aadam khalaqahu min turaabin uma qaala lahu kun fayakuun ilaahay wuxuu nabiyullaahi aadam wuxuu caddeeyey halkaa nebiyullaahi ciisa waa qisadii dheerayd oo ah, suurata ali cimraan ku soo aroortay oo nimankii waxa weeye nasaarada ahaa nebiga la dooday oo ku doodayey ciise waa wiilkii ilaahay ee ma aha waxa weeye bashar ma aha waa ilaah weeye ama waa wiilkii ilaahay ama waa thalithu thalaatha ayay ku doodayeen ilaahay marka wuxuu yidhi markuu ka soo sheekeeyey qisadii nabi ciise ayuu wuxuu yidhi ina mathala ciisa tusaalaha nebi ciise wuxuu la mid yahay cind allahi ilaahay agti ka mathali aadam nebiyullaahi aadam oo kale khalaqahu min turaabin ciid ba ka abuuray nebi aadam uma qaala lahu kun fayakuun haddana wuu ahaaday markaa intuu yidhi ahow ayuu ahaaday marka waxa weeye ilaahay nebi aadamna wuu abuuray bilaa aabe iyo bilaa hooyuu abuuray nebi ciisena bilaa aabbaa la abuuray marka maxaad ula yaabaysaan oo nebi ciise uleedihiin waa ilaah nebi aadamba ma dhahaysaan waa ilaahe marka waxa weeye halkaa caqli xumadooda ayay kutusaysaa iyo jahligooda leannao sababtu waxa weeye haddaad ku caabudaysaan nebi ciise aabba male hadde nebi aadan aabbana ma lahayn hooyana ma lahayn hadde xaawo aabbe eh, ma lahayn hooyo oo hooyo aan baa la abuuray nebi aadan feertiisaa laga abuuray haddaba marka maxay ku kala duwan yihiin wey ilaahay aayad kale wuxuu ku yidhi fi suurati nisa ya ayuha annaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida ilaahaygi ka cabsada idinka abuuray hal naf waa nabiyullaahi aadam wa khalaqa minha ka abuuray haddana naftii zawjaha waxa weye xaaski xaaskiisii ka abuuray waxa weye waa xawaa baa loo jeedaa haddana markaa wa batta minhuma iyagii ka fidiyey oo ka abuuray maaragtay rijaalan kahiiran wa nisaaa rag iyo dumar fara badan ayaa haddana ka tarmay ilaahay ka cabsada ayaa la yidhi marka wاtaquu اllaha aladii tasa'aluuna bihi wاlarxam ina allaha kana calaykum raqiiba haddaba ilaahay ka cabsada marka waxaa layna xusuusiyey nabiyullaahi aadam keligii oo ciid laga abuuray oo waxa weye dhoobo laga abuuray in laga soo farcamay baa layna xusuusiyey oo waxaa layna leeyahay maadaama nebi aadam laydinka abuuray oo uu ciid ka yimid keligii ahaa xaaskiisii laga abuuray idinkana laydinka fidiyey war ilaahay ka cabsada marka ilaahaygii saa idii abuuray ka cabsada marka wa qaala tacaala ilahay aayad kale wuxuu ku yidhi yaa ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa unha wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum ina allaha caliimun khabiir ilaahay aayaddan wuxuu inoogu qararay oo inoogu caddeeyey in laynaga abuuray maaragtay nebi aadam min dakarin ay nebi aadam wa unhaa xawaa wa jacalnaakum waxaa laydinka yeelay macnaha rag iyo dumar baa ilaahay idinka abuuray asalkiina xaawiye aadan baa laydinka abuuray kabacdina mar walba nin iyo waxa weeye xaaskiisii unbaa dadkii ku tarmayaan oo waxa weeye waa nin iyo naag mar walba oo isguursanaya oo dadkii saasay ku tarmayaan waa rag iyo dumar wey haddana markaasa ilahay wuxuu idinka dhigay shucuuban waxa weeye dad iyo waxa weeye dad fara badan shacbi waxaa la yidhahda marka dad meel wada degan oo kale sida matalan soomaaliya oo dhan waa shacbi wey shacbu soomaal matalan baa la oranaya wa qabaa'ila iyo qabiilooyin qabiilooyin baa loo kala baxaa shacabkaa weyn shacabku waa waddan dhan oo qabiil kasta leh dad isku jira wa laakiin qabaa'il markii la yidhaahdo waa qoys qoys weeye iyo qabiil maxay tahay sababta saa laynoogu qaybiyey ma inaan isku dilaa mise waa inaan isku cayno mise waa in la isku xumeeyo intaasoo dhan ma aha ilaahay waxa uu yidhi litacaarafuu inaad isku garataan haddaba halkaa waa qaacido weeye ilaahay inoo qararay oo macnaheedu waxa weeye war qabiilkan aad dadka ugu fahmaysad akhilmuslim wa waqtilmuslima oo aad leedahay reer hebel baan ka dhasho anaa dadka ka fiican anaa dadka ka xoog badan looguma talagelin saa wixii loogu talagalay saas maaha ilaahay wuxuu ugu talagalay inaad qabiilkan isku garataan oo waxa weeye dadkii qaraabada kula ahaa aad garatid intii waxa weeye nasabka kula wadaagtay iyo riximka aad isku ahaydeen inaad garatid oo dadka ka garatid ayaa loogu talagalay keliya ilahay wuxuu yidhi ina akramakum yaa idinku fiican marka binu-aadmigii yaa ugu fiican reer hebel baa ugu fiican maaha lama odhan qabiil hebel baa ugu fiican laakiin ilaahay wuxuu yidhi ina akramakum cinda allahi adqaakum waxa ilaahay agtiisa idinku wanaagsan kan idinku cabsi badan oo ilaahay ka cabsada ayaa ilaahay agtiisa ugu wanaagsan ina allaha caliimun khabiir ilaahayna wax walba waa og yahay oo waxaad samaynaysaan adduunka intaad joogtaan waxa qalbigiinna ku jira waxa aad waddaan kulli ilaahay waa ogyihin waa inaad kaa ogaataan wey marka wa qaala tacaala ilaahay waxa uu yidhi aayad kale huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxida wa jacala minha zawjaha liyaskuna ilayha ida ka abuuray hal naf oo nabiyullaahi aadam baa laga wadaa haddana markaa ka abuuray naftii xaaskii oo waxa weye xaawaa laga wadaa sababtu maxay loogu abuuray liyaskuna ilayha si uu ugu dego oo u weheshado oo ugu raaxaysto oo ilaahay awlaad uga siiyo oo waxa weye u weheshado ayaa loogu abuuray keligii qofku hadduu yahay waa dhibaato weeye laakiin markuu haysto xaas uu weheshado oo labadii qof isweheshanayaan ilaahay baa isugu talagalay markaa waa wanaag iyo nicma iyo barwaaqo wey ilahay aayad kale wuxuu ku yidhi walaqad khalaqnaakum uma sawarnaakum uma qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadam walaqad khalaqnaakum ay nabiyullaahi aadam ayaan abuurnay markaasaan suuraynay oo waxa weeye kabacdi markii naftii lagu afuufay oo ilaahay uu jaangooyey oo habkii uu rabay uu abuuray suuraddiisii iyo habkii u rabay ayaa markaa naftii lagu afuufay kabacdi markaa ayaa waxaa ilaahay ku yidhi uma qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama aadam u sujuudaa la yidhi marka malaa'igtii fasajaduu malaa'igtii waa qaateen amarkii oo waa sujuudeen ilaa ibliis ibliis mooye lacanahu allah ma uuna sujuudin lam yakun min asaajidiin sababta ku kaliftay maxay tahay ilaahay baa weydiiyey oo halkan yidhi maa manacaka ya ibliisu qaala wuxuu yidhi ilaahay maa manacaka anlaa tasjuda id amartuk war maxaa kuu diiday ba la yidhi markii aan ku amray oo amarka ku siiyey oo aan ku yidhi sujuud inaad amarka qaadan weydid oo sujuudi weydid ibliisoo maxaa kuugu wacan wuu jawaabay oo waxa uu yidhi markaasuu hadlo wuxuu yidhi qaala ana khayrun minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin anaa ka khayr badan bu yidhi see ii amraysa ilaahay buu la doodaya waa waxaan caqli lahayn oo waxa weeye ilaahay uu la maagay halaag waxa uu leeyahay anaa ka khayr badan see aniga la ii ii amraysaa mid aad ka abuurtay dhoobo aniga oo aad iga abuurtay nu waxa weeye dab ololaya see ii leedahay u sujuud waxa weeye waxaad dhoobo ka abuurtay qaala uu yidhi ilaahay markaa fahbid minha famaa yakunu laka an tatakabara fiiha fakhruj inaka min asaakhiriin ka bax baa la yidhi jannada iyo waxa weeye samada ka bax baa la yidhi xaq uma aad lihid inaad waxa weeye kibir ku samayside adiga oo waxa weeye min asaakhiriina ay la duleeyey oo duliya oo waxa weeye aad iyo aad loo daciifiyey oo waxa weye naxariistii ilaahay laga dheereeyey ka bax baa la yidhi marka ilaahay buu beriyo wuxuu yidhi qaala andirnii ilaa yowmi yubcatuun ilaahu ii kaadi ilaa iyo inta lasa soo saarayo naar kule haddii laigeynayo oo waxa weeye aada naxariista iga dheeraysay oo ciqaab aan mutay oo waxa weeye aan halaagsamay bal ma uu toobad keenin oo ma oran ilaahu ii dambi dhaaf laakiin waxa uu yidhi halkaa intuu dood bilaabay ayuu wuxuu yidhi ilaahu ii kaadi inta laysa soo saarayo oo maxaad samaynaysaa ilaahay markaasuu wuxuu yidhi qaala innaka min almundariin waa loo oggolaaday marka waa loo ogolaado ilaahay baa u ogolaado ka aqbalay in loo daynayo oo waxa weeye lagu daynayo ilaa iyo inta laysu soo saarayo markaasuu dhaartay marka oo caddeeyey ulajeeddaduu qarsanayey iyo wixii uu rabay oo dhan ayuu halkaa ka caddeeyey qaala wuxuu yidhi fa bimaa agwaytanii ay macnaha saba fa bisababi idlaalika lii ay macnaha maadaama anigii lay dhumiyey oo aad waxa weye aan halaagsamay oo naar waxa weye aan mutay oo waxa weeye aad naxariista iga dheeraysay ballan waxaan ku qaadaya la aqcudanna lahum siraadaka almustaqiim aadamkan aad iga sharaftay oo waxa weye aad iga karaamaysay ara'ayta aladii karamta calaya ayuu aayad kale ku odhanaya dib bay inooga imaanaysaa duriyaddiisa oo dhan waan dhuminayaa buyidhi ballan waxaan ku qaaday jidka toosan oo xaqah oo jannada qad dadka geynaya inaan ka dhumiyo oon halaago oo iyagoo dhambaadiyeeyo uma laatiyannahum waxaan uga imaanayaa min bayni aydihim waxa weye horay baan uga imaanaya wa min khalfihim gadaal baan uga imaanaya wa can aymaanihim midig baan uga imaanaya wa can shamaa'ilihim bidixna waa uga imaanaya walaa tajidu aktarahum shaakiriin mana helaysid intooda badan inay kugu shukriyaan dad yar mooye inta kale waa duufsanaya waan kaxaysanaya wey taasaana saxiix noqotay oo waxa weeye walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu faitabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin in yar mooye dadkii waa raacin marka oo waa duubsaday uu markaasuu waxa uu yidhi halkaa markuu saa u dhaartay ayaa ilaahay wuxuu yidhi qaala khruj minha madmuuman madxuura laman tabicaka minhum laamla'ana jahannama minkum ajmaciin ka bax baa la yidhi jannada adiga oo dulaysan oo dulliya oo aan qiimo lahayn oo naxariistii laga dheereeyey adiga iyo intii ku raacdaba ballan waxaan ku qaadayaa buu yidhi ilaahay inaan jahanname idinku guro oo aan jahannamayda idinka buuxiyo adiga iyo intii ku rumaysa oo ku raacdaba halkaas ayaa nabiyullaahi aadam marka la hadlay haddana oo ilaahay wuxuu yidhi wa yaa aadamu iskun wa yaa aadamu iskun anta wa zawjuka aljanna jannada dega ayaa la yidhi shaydaan waa laga saaray jannadii oo waa laga cayriyey markaasaa waxaa la yidhi adigii xaaskaagu dega jannada aadamo oo ku raaxaysta laakiin saad doontaan ugu raaxayste walaa taqrabaa hadihi shajara war geedkaa ah ha u dhowaaninin ibliis waxa weeye sujuudii buu diiday soo maaha adigana geedkaasaa lagaa nahyey geedkaa aadamoo iska ilaaliya adigii xaawo ha u dhowaaninina fatakunaa min alظaalimiin dhaalimiinta ayaad ka mid noqonaysaan haddaad geedka u dhowaataan wey fawaswasa lahum ashaydaanu shaydaankii ayaa waswaas geliyey alwaswaasku marka waxa weeye waa inuu waxa weeye waa tasyiin weye waa tasyiin weye inuu qofkii u qurxiyo oo waxa weeye uu ku rido markaa macaasidii ayaa la yidhahdaa waswaasku waa nooca ah, oo waxa weeye qofka qalbigiisii iyo waxa weeye intuu ku mashquuliyo oo waxa weeye ku akriyo ilaa qofkii waxa weeye uu macsidii ku dhaco ayuu isku dayayaa inuu waxa weye unan qofkaan ka arin fawaswasa lahuma ashaydaanu liyubdiya lahumaa maa wuuriya canhumaa min saw-aatihima inuu tusiyo cawradoodii oo dharkii ay qabeen iyo wixii ilaahay ku asturay inuu ka qaado oo waxa weeye ay halaagsamaan ayuu ugu talagalay marka saasuu rabay markaasu waxa weye uu tusiyey mar alle markay geedkii dhedhamiyeen ayaa markaa dhibaatada ku dhici doontaa wa qaala wuxuu yidhi maa nahaakumaa rabbukuma can haadihi shajara wuxuu yidhi ilaahay geedkan sababtuu idinka naayey wax kale maaha ilaa an takuuna malakayn laba malaa'ig ayaad noqonaysaan malaa'igtaa ka mid noqonaysaan oo laba melag baad noqonaysaan haddaad geedkaan cuntaan aw takuna min alkhaalidiin ama waxaad noqonaysaan kuwa aan weligood dhiman waxa weye sababta geedkan lagugu diiday waa inaadan malaa'igta ka mid noqon iyo waxa weye inaad dhimatid haddaad marka geedkaa cuntid malaa'igtaad ka mid noqonaysaan oo laba meleg baad noqonaysaan ama waxa weeye weligiin ma dhimanaysaan oo waa noolaanaysaan wa qaasamahuma dhaar buu isku xaabiyey oo waa dhaartay innii lakumaa la min annaasixiin waxaan idinku dhaaranayaa buu yidhi inaan idinka idin naseexaynayo ee yaana wax kale idinka rabin anigu bal qof khaa'ina oo doonaya inuu waxa weeye ku dhumiyo haddana kuugu dhaaranaya inuu adigii nasiix ku yahay adigii wanaag uu ku wado buu ku dhaaranaya oo waxa weye kitaab ku maraya waxa weye waa camal ibliis wey fadallaahumaa biguruur wuxuu tusiyey marka kadis waa kadiyey marka wax beenu intuu u qurxiyey ayuu ku riday markaa falama daaqa ashajara markay geedkii dhadhamiyeen badat lahumaa saw xumaantoodii baa umuuqatay cawradoodii ayaa umuuqatay leannahu awl ilaahay baa ka asturay oo waxa weeye ilaahay baa asturay oo cawradooda ma ayna arkaynin xumaantoodii baa markaa umuuqatay marka badet lahumaa sawaatuhuma aatuhumaa wa dafiqaa yaksifaani calayhimaa min waraqi aljanna waxay isku dayeen marka inay dhirtii ku dhex cararayaan oo dhirtii waxa weye ku laalaabanayaan oo caleentii jannada ay isku dhedhejinayaan oo isku asturayaan wanaadaahuma ilaahay baa u yeeray marka rabuhumaa ilaahay baa u yeeray alam anhakumaa miyaanan idinka naayiyin can tilkuma ashajara geedkaa miyaanan idinka naayiyin wa aqul lakumaa miyaanan idin odhan aadam iyo xaawo miyaanan idin oran ina ashayطaana shaydaan lakumaa caduwu mubiin war cadowgu idiin yahay iska ilaaliya oo waxa weeye yuuna idin khatarin oo yuuna bohol idin ku ribin miyaanan idin oran qaala rabbana dalamna anfusana wain lam tagfir lana watarxamna lanakunana min alkhaasiriin ilaahay bay u toobad keeneen ma oran sidii ibliis waxa weeye inuu yidhi maarata anaa ka khayr badan iyo waxa weeye ictiraad lamaa imaan ilaahayow nafteedii baan dulminay dembi baan galay khalad baan galay waanu isgarannay ilaah waa kuu toobad keennay haddaadan marka naga toobad aqbalin oo aadan noo naxariisan oo aadan noo dembi dhaafin hadda waa khasaaraynaa marka inta khasaartaan ka mid noqonaynaa sidaa daraaddeed marka ilaahay w naga toobad aqbal qaala hbituu hoobta ayaa la yidhi marka bacdukum libacdin caduw walakum fi lardi mustaqarun wamasaacun ilaa xiin orda taga baa la yidhi marka jannada ka baxa oo dhulka taga dhulka ayaa tegaysaan oo joogaysaan ilaa iyo wakti intii laga gaarayo ilaa qof walba intuu ama ka dhimanayo ama ilaa yowmi alqiyaama intii laga gaarayo qaala fiiha taxyawna wa fiiha tamuutuun wa minha tukhrajuun meesha dhulka ayaad ku noolaanaysaan markaad dhimataanna waa laydinku xabaalin marka hadhowna yoom alqiyaamo la imaanayana dhulkaa laydinka soo saaraya oo waxa weye halkaasaad waxa weye laydinka soo saaraya ee orda taga baa qaala wuxuu yidhi min haddana ilaahay aayad kale wuxuu ku yidhi aayadahaas marka waa fi suurati alacraaf aayadda koob iyo toban ilaa shan iyo labaatan haddana ilaahay aayad kale waxa uu ku yidhi fi suurati daha minhaa khalaqnaakum ay dhulkii baa laydinka abuuray oo nabiyullaahi aadam hadde ciid baa laga abuuray dhoobaa laga abuuray minhaa khalaqnaakum wa fiiha nucuudukum wa minha nukrijukum taaratan ukhra iyadii ayaa laydinku xabaarayaa haddana markaa dhimataan marka horena iyadaa laydinka abuuray haddana dhulkaa laydinku xabaarin haddana waa laydinka soo saarin oo markii waxa weeye layda soo noolaynayo oo aakhira la imaanayo dhulkaa layska soo saaraya ilaahay haddana wuxuu qisadan si fiican ugu kala saarsaaray oo waxa weye ay aada u dheer tahay maaragtay eh, fi suurati xijri oo kale ilaahay aad buu uga hadlay oo waxa weeye ku bayaaniyey ilaahay wuxuu yidhi walaqad khalaqna alinsaana min salsaalin min xama'in masnuun ay macnaha dhiinun yaabisun macnaha dhoobo yaabisa oo qalalan oo waxa weeye salsalku waxa weye wux marka inta qalalaan sida dhagaxa didibkaa oo kale marka min xama'in masnuun macnaha dhoobo madoobaatay oo qalashay oo waxa weeye qalalan ayaa ilaahay ka abuuray ayuu yidhi ilaahay markaa wuxuu yidhi haddana markaa waljaana khalaqnaahu min qablu min naari samuum haddana waxaan ka nebi ninka la yidhaahdo shaydaan iyo jinnigiina leannao shaydaan jinnigu ka mid aha jinkana waxaan ka abuurnay buu yidhi ilaahay min naarin maaragtay min naarin naar ayaan ka abuurnay samuumin ay macnaha naarun laa dukhaana laha ayay culummadu yidhahdaan macnaha naar aan qiic lahayn oo ololeysa ayaa laga abuuray ilahay waxa u yidhi marka waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii khaaliqun bashara min salsaalin min xama'in masnuun ilahay aayaddan wuxuu ku caddeeyey inuu malaa'igta la hadlay intuuna nebi aadam abuurin oo yidhi dhoobaan ka abuurayaa markaan dhoobadaa ka abuuro oo aan dhammaystiro oo aan waxa weye nafta ku afuufo u sujuuda marka fa idaa sawaytu wa nafaktu fiihi min ruuxi faqacuu lahu saajidiin ayaa la yidhi haddii aan abuuro oo nafta ku afuufo oo aan dhammaystiro oo aan qof ka dhiga caadiya u sujuuda marka ayaa layidhi fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun malaa'igtii o dhan waa sujuuday ilaa ibliisa ibliis mooye abaa w abaa an yakuna maca asaajidiin wuu diiday inuu isagu ka mid noqdo dadkii sujuuday marka istisnaaga ilaa ibliisa hadhow baynu qodob gaara ku tafsiilinaynaa ma malaa'igtu ka mid ahaa oo maxaa malaa'igta looga soo reebaya mise waxa weeye ka mid ma ahayn hal baynu waxa weye dib inooga imaanaysaa oo kala saarayna insha allahu tabaaraka watacaala ilaahay markaasu waxa uu yidhi ibliis ayaa diiday marka oo waxa weye ibliis waa diiday inuu sujuudo ilaahay wuxuu yidhi marka yaa ibliisu ibliisow maa laka laa takuuna maca saajidiin maxaa u sujuudi weyday oo uga mid noqon weyday dadka sujuuday qaala wuxuu yidhi lam akun liasjuda libasharin khalaqtahu min salsaali min xamayn masnuud qof bashara oo waxa weeye aad dhoobo ka abuurtay aniga uma sujuudaya buy see ugu sujuudaa aniga oo naar layga abuuray oo ka sharaf badan oo ka fiican see baan ugu sujuudaya qaala wuxuu yidhi ilaahay marka fakhruj minha fa innaka rajiim ka bax baa layidhi jannada mid naxariista laga dheereeyey adigoo ah oo rajiim ah waa waxa naxariista laga dheereeyo ka bax baa layidhi jannada marka wa ina calayka lacnat nacladii ilaahay baa dushaada ku dhacday marka oo nacladaydii baa kugu dhacday ilaa yowm ddiin ilaa iyo yowma alqiyaame nacladii ilaahay ayaa dusha kaga dhacday ka bax baa la yidhi jannada marka qaala rabbi fa andirnii ilaa yowmi yubcathuun ilaahayow ii kaadi buu yidhi ilaa iyo inta laysa soo saarayo ilaa iyo waktiga laysa soo saarayo oo waxa weeye aakhire la iskeenayo ilaahaw rabbi ii kaadi marka oo maxaad samaynaysaa marka haddii lagu kaadiyo dib buu ka sheegi doonaa waxa uu samaynayo haddii loo kaadiyo ilahay wuxuu yidhi marka eh, ilaa yowmi yubcatsuuna lai kaadiye buu yidhi qaala fa inaka min almundariin waa lagu kaadinayaa baa layidhi ilaa yowmi alwaqti almacluum ilaa wakti la og yahay oo macluuma ah waa yowma alqiyaama weeye ma dhimanaysid oo waa lagu kaadinaya qaala rabbi qaala rabbi buu yidhi markaa bima aqwaytanii lauzayinanna lahum fi lardi wala uqwiyanahum ajmaciin ilaahayow maadaama anigii lay dhumiyey oo sababta aniga dhibaatadu igu dhacday ay tahay daraaddiis ballan waxaan ku qaadayaa inaan dhulka u qurxiyo oo waxa weeye inta arlada u qurxiyo waxyaalaha yaal iyo macaasida iyo dhibaatada aan ku rido inaan gebigoodaba dhumiyo oo waxa weeye ay jahaname ila galaan ayaan na ballan qaaday ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin addoommadaada adiga cibaadada kuu gaar yeelay mooye marka waa ilaahay maadi haddii qeyb laga soo reebay ilaahw qeybtaa naga mid dhig kuwa mukhlasiinta oo ilaahay gaar yeelaya waxa weeye cibaadada oo aan shirki ilaahay la wadaajinaynin oo waxa weye ilaahay keliya caabudaya rabbigii subxaana qaadirkaa ah ha naga mid dhigo wey qaala wuxuu yidhi ilaahay baa marka hadlo wuxuu yidhi haadaa siraadun calaya mustaqiim ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaanu ila man itabacaka min alghaawiin haddaba waxa weye sida saxiixa waa taa weye oo dariiqa xaqa waa kaa qof aniga iyo caabudaya oo mu'mina ma aad dhumin kartid xaqna uma aad lihid mana awoodi kartid awoodna uma haysatid oo waxa weye ilaahigii subxaana qaadirka ah ayaa waxa weye ilaalinaya ilaa man itabacaka min alghaawiin kuwa waxa weye hawadooda raacay oo dhumay oo halaagsamay unbaad waxa weeye dhuminaysa kuwa iyo adigana waxa weeye jahannamo ayaa ballan ah wa ina jahannama la mawciduhum ajmaciin adiga iyo kuwaasoo ballantaan idii qaadaya waa jahannamo wey oo waxa weeye jahannabaad geli doontaan oo halkaasaan idinku guraya lahaa sabcatu abwaabin likulli baabin minhum juz'un maqsuum toddoba albaab bay leedahay oo waxa weeye albaab walba qeyb loogu talagalay baa ka gelaysa oo macruufa oo ilaahay ugu talagalay ayaa halkaa ka gelaysa ayuu yidhi ilaahay oo ku caddeeyey marka sidaa daraaddeed ilaahayga subxaana qaadirkaa in laga magan galo jahannama ayaa waxa weeye aad iyo aada u muhiima oo qofku mar walba ilaahay uu jahannamo ka magan galo ayaa muhiim jiddan ah aayadahaas marka fi suurati alxijri ayuu ilaahay kaga hadlay ilaa aayadda lix iyo labaatan ilaa waxa weye maaragtay afartan iyo afar ayuu aayadaha ilaahay ku keenay haddaba marka waxaynu usoo gudbayna haddana aayadaha kale oo waxa weye ilaahay haddana uu ku keenay qisatu maaragtay aadam calayhi salaam ilaahay waxa uu yidhi waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ila ibliisa kana min aljinni halkaan ayuu ilaahay ku caddeeyey inuu ibliis jinni ka mid ahaa ee waxa weeye una malaa'ig ka mid ahayn hadhowna dib bay inooga imaanaysaa aqwaasha culummada iyo habka ay ku kala saareen oo ku caddeeyeen fa fasaqa can amri rabbi arrintii ilaahayna waa ku gaaloobay oo waxa weeye faasiq buu noqday oo waxa weeye wuu diiday inuu waxa weeye jidkii ilaahay inuu raaco waa diiday afa wa duriyatahu awliyaa dadkii baa lala hadlay waxaa la yihi war isaga iyo duriyaddiisa miyaad waxaa ka dhiganaysaan awliyo oo waxa weye aad raacaysaan wahum lakum caduw iyagoo cadow idii ah oo waxa weeye cadow iyagu waa idala dagaalamayaan cadow bay idin yihiin idinkiina waxaad ka dhiganaysaan ehel iyo gacal iyo waxa weye awliyaad ka dhiganaysaan see caqligiinu yahay weye marka ilaahay aayad kale waxa uu ku yidhi walaqad caahidnaa ilaa aadama maaragtay fii suurati daha ilaahay wuxuu yidhi walaqad caahidnaa ilaa aadama min qablu fa nasiya walam najid lahu cazma ilaahay wuxuu yidhi nebi aadam ballan baan ka qaaday ballantaasi waxay ahayd walaa taqrabaa haadihi shajara geedkaa ha dhawaanina leyidhi oo geedkii loo diiday oo la yidhi ha u dhawaanina ayuu nebiyullaahi aadam intuu shaydaan ka qaalib noqday ayay geedkii cuneen isaga iyo waxa weeye xaawa ayay geedkii cuneen markaa wa id qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa abaa ibliis waa diiday inuu u sujuudo laakiin malaa'igtii kaleo dhan waa sujuuday faqulnaa yaa aadamu ina hada caduwun lak waa loo sheegay nebi aadam calayhi salaam waxaa la yidhi ninkaan noo jeedaa shaydaana cadowga kuuye adiga iyo waxa weeye xaaskaagaba iyo duriyadaada cadowgu idiye ee iska ilaaliya ina haada caduwun laka walizawjika falaa yukhrijanakumaa min aljannati fatashqaa jannada hadyuuna idaka saarin haddii jannada uu idaka saaro oo adduunka laida geeyo hadda waad dhibtoonaysaa markaa leanna waxa weeye jannadii ku raaxaysaa lagu yidhi camal lagaama rabo waxba samayn maysid laakiin haddii aad aad adduunka tegtid hadda biil baa lagaa rabaa iyo camal iyo shaqo iyo wax walbaa lagaa rabaa haddaba ogow baa la yidhi marka ninkaa yuusan jannada ida ka saarin oo iska ilaaliya oo waxa weye cadow weeye iska ilaaliya ina laka an laa tajuuca fiiha walaa tacra waxaad jannada dhexdeedii ku leedahay inaadan gaajoon dhibaata kugu dhicin aadan waxa weye wax mashaakila la kulmin ku raaxaysatid aadan oomin aadan waxa weye wax mashaakila qorax arki maysid oo oomi maysid oo gaajo arki maysid oo mashaakil kugu dhici mayo fawaswasa lahuma shaydaan fawaswasa ilayhi shaydaanu shaydaankii ayaa waswaas waswaas waxa weye intuu u yimid ayuu waxyaalo beena uu u qurxiyey oo u dhaartay waatuu u dhaaranayey oo lahaa maaragtay wuxuu ku yidhi markaa yaa aadamu hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla meeshii bilow aadmiga ugu daciifsanayd oo waxa weeye eh, qofku inuu mar walba wuxuu jecel yahay iska noolaado ama waxa weeye uu boqortooye haysto ama waxa weeye uu madax yahay ayuu iska jecel yahay bilow aadmigu marka waa meeshii buu ka soo galay waxa uu ku yidhi ma ku tusiyaa maaragtay shajarata alkhuldi shajarati alkhuldi geedkii lagu noolaanayey oo aan weligii lagu dhimanay ma ku tusiyaa wa mulkin laa yabla iyo boqortooye aan dhammaanaynin fa akalaa minha fabadt lahmaa saw'aatuhuma wadafiqaa yaksifaani calayhima min waraqi اljanة wacasaa aadamu rabhu rabbahu fagawa ilaahay bay caasiyeen oo waxa weye wixii laga nahyey buu ku dhacay marka caasinimadaas uu ilaahay caasiyey waxa weeye macnaha geedkii bay cuneen ayaa waxa weeye meeshaa ku cad marka uma ijtabaahu rabbahu fataaba calayhi wahada ilaahay baa laakiin naxariis iyo wanaagiisa ayaa ilaahay u naxariistay oo waxa weeye uu soo celiyey oo waxa weeye soo hanuuniyey oo waxa weeye ku ilhaamiyey inuu toobad keeno wuu toobad keenay ilahina waa ka toobad aqbalay qaala habitaa minha jamiican bacdukum libacdin caduwun hoobta baa la yidhi orda dhulka taga qaarkiiba qaarka kaluu cadow u yahay oo waxa weeye idinka ayaa cadow isku ah haddana markaasaa waxa ilaahay uu yidhi fa imaa yaatiyanakum halkan waa bishaara weeye oo ilaahay baa bishaaraynaya binu aadmigii noo bishaaraynaya ilaahay wuxuu yidhi fa imaa yaatiyanakum haddii uu idin yimaado minii huda hanuun xaggayga ka yimid haddii uu idin yimaado ee waxa weye macnaha kutub la soo dejiyo oo rusul la idiinsoo diro faman itabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa qofkii aniga hanuunkayga raaca oo dariiqa xaqaa mara falaa yadilu ma dhumayo oo ma baadiyoobayo adduunka intuu joogo walaa yashqa ayaan dara ku dhici mayso aakhiro oo naar geli mayo waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka qofkii laakiin hanuunkeyga ka leexda oo dariiqayga raaci waaya oo waxa weeye ka leexda wuxuu leeyahay markaa maciishatan danka maciisho ciriiriya dhibaato badan mashaakila ayuu leeyahy wanaxshuruhu naxshuruhu yowma alqiyaamati acma marka adduunkiina waa lagu hoojiyey oo mashaakil iyo ciriiri iyo faqri iyo mashaakil oo dhan baa la geliyey aakhire markuu yimaadana isagoo indhala' baa lasoo kulminaya wa naxshuruhu yowma alqiyaamati acma isagoo indhala oo waxa weeye maalinta dadkii indhaha qabay ay tacbaanka yihiin oo waxa weye mashaakilku batay oo qoraxdii lasoo dhaweeyey isaga waxaa la keenaya isagoo indhala oo waxa weye baa lasoo dhigaya oo la keenaya markaasuu wuxuu odhanayaa qaala rabbi lima xashartani acma ow maxaad iisoo kulmisa anoo indhala waqad kuntu basiira adduunka markaan jooga waxba arki jiray waa maxay indhala-aantaan maanta ilaahay baa u jawaabay wuxuu leeyahay qaala kadalika atatka aayaatuna fanasiita wakadalika alyawma tunsa aayaadkayagii iyo diintii kuu timid ayaad ilowday adduunka markaad joogtay oo iska indhatirtay tirtay maantaa lagu ilaaway oo waxa weeye indhala-aantii aad adduunka ku joogtay aakhirana indhala-aan ku imow leanna waxa weeye indhaha asalkaahi waxa weeye waa iimaanka weyn qofka indhaha qaba oo saxiixa oo waxa weeye xaqa ku taagan waa qofka iimaanka waxa weye camal saalixa samaynaya amaa indhaan leeya waxbaan arkaa oo waxa weye dembi baan iskaga dhex jiraa waxba ka ramaysataa fi suurati daha ayuu ilahay aayadahaasna ku keenay boqol iyo shan iyo toban ilaa boqol xilaad ilaahay sidoo kale haddana waxa weeye wuxuu kaga hadlay oo qisadeeda aad iyo aad ugu dheereeyey oo waxa weye aan kusoo gebagabaynaynaa aayadaha fi suurati sad ayuu ilaahay maaragtay haddana kaga hadlay ilaahay waxa uu yidhi nebi maxamed buu la waxaa lagu yihi qul huwa naba'un cadiim ku dhebaa la yidhi dadkaaga diintaan aan idinku dul akriyayo iyo kitaabkaan soo degay iyo waxyigaani waa arrin aad iyo aad waa war weyn weeye oo waxa weeye naba waa warka war aad u weyn weeye antum canhu mucriduun idinka ayaa ka jeensanay sababtu waxa weye aakhiru kitaabku ka sheekaynaya nebi aadan buu ka sheekaynaya ummadihii horuu ka sheekaynaya waxa dhici doonuu ka sheekaynaya marka waa arrin aad iyo aad cajiiba wey idinkaa ka jeensanaya marka ma kaana lii min cilmin bilmala'i alaclaa id yakhtasimuun waxaad ku dhahdaa baa la yidhi aniga waxaan cilmi horay uma lahayn markay malaa'igta iyo waxa weeye e, e, ibliis iyo waxa weeye aadam iyo markii kor inta la joogay arrintaasi dhacaysay oo waxa weeye arrintan ay imaanaysay oo jannada laga saarayey oo ibliis laga cayrinayey oo sujuuda diidayey oo malaa'igtu sujuudaysay aniga waxaa horay uma aqoon in yuuxaa ilaya xaggeen ka garantay nebi maxamedow haddaadan horay u aqoonin in yuuxaa ilaya ila ina ilaa in yuuxaa ilaya ilaa anamaa ana nadiirun mubiin waxaa la ii waxyooday keliya aniga inaan nebi ahay oo waxa weeye nadiir baan ahay idii digaya marka waa la ii waxyooday aniga wey anigu wax kale meesha kuma haye wixii ilaahay ii waxyooday ayuun baan idin soo gaarsiiyey wey idinku ama diida ama qaato markaa waxayna ahayd marka qisadiisiibu markaa keenay nebi aadam qisadiisi baa la keeno ilaahay waxa uu yidhi id qaala rabbuka lilmalaa'ikati innii khaaliqun basharan min tiin waxaan abuurayaa bashar oo waxa weeye laga abuurayo dhoobo fa idaa sawaytuhu wa nafaktu fiihi min ruuxii faqacuu lahu saajidiin haddii aan nafta ku afuufo aan dhammaystiro oo waxa weeye qof caadiya noqdo u sujuudo markaa fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun malaa'igtii o dhan waa sujuuday ilaa ibliisa istakbara wa kaana min alkaafiriin gaaladii ayuu ka mid noqday waana diiday inuu sujuudo oo waxa weeye kibir baa u gooyey oo arrintaa wuu diiday inuu sujuudo wey ilaahay wuxuu yidhi qaala yaa ibliisu maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya maxaa kuu diiday in aad waxa weeye u sujuudid waxaan anugu ku abuuray gacmahayga nebi aadan maadaama anugu aan gacmahayga ku abuuray oon gacanteeda ku abuuray adigana aan ku yidhi u sujuud maxaa kuu diiday inaad u sujuudid ood amarkayga qaadatid astakbarta am kunta min min alcaaliin kibir miyaa ku galay iyo isla weynan iyo waxa weeye e, e, arrintaan waxaa kuu geeyey isla weynan miya markaasuu hadlo wuxuu yidhi ou sheegay marka wixii u geeyey been ilay been ma soconaysee xaqiiqadii waa inuu sheega leanno ilaahay waa og yahay waxa u geeyey qalbigiisa waxa ku jirana ilaahay waa ogya markaasu wuxuu yidhi qaala anaa khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min diin wuxuu deliishaday marka wixii laga abuuray iyo wixii nebi aadan laga abuuray anaa ka khayr badan buu yidhi anigana naar baa layga abuuray isagana waxaa laga abuuray dhoobo marka naarta iyo dhoobadana naarta ayaa fiican oo naar ololeysa oo halkaa waxa weye wax walba gubaysa oo xoog la weye dhoobo xunaho waxa weye daciifa wax laga abuuray aniga uma sujuudayo ayuu leeyahy ilahay baa markaa wuxuu yidhi qaala khruj minha fakhruj minha fa inaka rajiim adoo naxariista lagaa dheereeyey oo waxa weeye naxariistii oo dhan laga kaceeyey oo waxa weeye halaag kuu sugnaaday bax baa la yidhi marka oo jannada ka bax ilahay wuxuu yidhi marka wa ina calayka lacnatii ilaa yowm iddiin nacladaydii iyo waxa weye nacladu waa naxariista in laga dheereeyo oo waa adardu min alraxma qaala rabbi faandirnii ilaa yowmi yubcathuun ilaahu ii kaadi buu yidhi ilaah iyo inta la soo saarayo oo aakhire la soo saarayo ilaahu ii kaadi markaasuu ilaahay wuxuu ku yidhi waa lagu kaadinayaa marka fa innaka min almundiriin waa lagu kaadin ilaa yowmi alwaqti lmacluum qaala fabicizatika la uqiyannahum ajmaciin ilaahay waxaan ku dhaaranayaa cizadaada iyo sharaftaade kulligood inaan dhumiyaa ballana oo aan baabiyeeyo ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin addoommadaada waxa weeye adiga kuu gaar yeelaya oo warkayga aan yeelaynin oo adiga ku adeecaya mooye inta kale inaan dhumiya aniga igu ogta oo ballan waxa weeye inaan baadiyeeyo markaasuu ilaahay waxa uu yidhi oo la hadlay wuxuu yidhi qaala falxaqu walxaqa aqul ana jahannama minka wa miman tabaa wa miman tabicka wa miman tab tabicaka minhum ajmaciin ballan waxaan ku qaadayaa buu yidhi ilaahay inaan adiga iyo inta ku raacdaba aan waxa weeye jahanabo ka buuxiyo oo aan ku guro ayaan ballana buu yidhi oo waxa weeye waad ogaan doontaa arrintaa qul laa asalukum qul maa asalukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakalifiin waxaa lagu yidhi nebi maxamedow waxaad ku dhahdaa dadkan ku odhanaya saaxir baa tahay shaacir baa tahay waxaan adaa keensaday ku dhee baa la yidhi anigu waxa weeye waxaan xaqaa oo aan idiin keenayo maa asalukum calayhi min ajri wax aan ida weydiisanayo xoolaha ma jiraan anigu meel kamid meehi dadka wax isku takallifaya oo waxa weye takliif isa saaraya waxaan loo dirin doonanayana anigu mayihi wey in huwa ilaa dikru lilcaalamiin walataclamuna nabaahu bacda xiin waxaana idiin sheegaya waa dikri ilaahay waa waxyi ilaahay waana ogaan doontaan buy waana ogaan doontaan aakhiro iyo waxa weye goor danbaad ogaan doontaan inaan saxanahay iyo inaa waxa weye idinku saxantihiin iyo waxa weeye warkiisa iyo kitaabkan waxa uu sheegay iyo waxa weeye xaqiiqadu sida ay tahay aakhira markii la tagay aad ogaan doontaa fi suurati sad aayadahaas ayuu ilaahay kaga hadlay lixdan iyo toddoba ilaa iyo siddeetan iyo sideed qaala ibnu kahiir raximahullah ibnu kathiir waxa uu leeyahay meelo aad iyo aad u badan ayuu ilaahay kaga hadlay ma maaragtay nabiyullaahi aadam qisadiisa laakiin hadda waxaynu samaynaynaa madmuunka ayaynu ka soo qaadanaynaa marka ulajeedadeenu hadda waxay ahayd inaynu dulmarna aayadaha laakiin aayadahan oo dhan hadhowbe waxay inoogu soo noqonayaan iyadoo qodob qodob qayb walba inta ay tahay aynu dhigayno oo aan kala saar saarayno haddaba marka waxaan ku xijinayaa inaynu sheegno haddana mar haddaynu aayadihii sheegnay axaadiista waa qodobka labaad waxaynu sheegaynaa axaadiista ku soo aroortay fii khalqi aadam calayhi salaam can abi hurayrata radi allahu canhu waxaa laga wariyay inuu yihi rasuulka ilaahay waxa uu yihi ina allaha tacaala qad adhaba cankum cubayata aljaahiliya ilaahay waxa uu idinka kaxeeyey waxyaalihii qurunka ahaa oo waxa weeye jaahiliga la isugu fahmi jiray oo qabiilka la isugu fahmi jiray ilaahay waa idinka kaxeeyey haddaa muslimiintiin iyo faankii lagu fahmi jiray aabbayaashii iyo awowayaashii dhintay dadku waa laba nooc mu'minun taqiy wa faajirun shaqiy qof mu'mina oo ilaahay ka cabsanaya oo taqiya oo waxa weeye dariiqii xaqaa ku taagan oo waxa weeye ilaahay caabudaya iyo qof faajira oo ayaan daran oo waxa weeye khayr laawo ah oo waxa weeye shaqiya ah, ayay dadku u kala baxayaan laakiin qabiil waxba tari mayo qabiilkuu doonaa ka dhasho ina akramakum cind allahi atqaakum weeye markaasu wuxuu yidhi nebigu calayhi isalaatu wasalaam antum banu aadam waxaad ilmihii nebi aadam ayaad kulligiin ka timaadeen wa aadamu min turaab nebi aadamna ciid baa laga abuuray way isaga tegayaan buu yidhi layadacanna rijaalun oo waxa weye rag way iska daynayaan faanka ay ku faamayaan aabbayaashoodii hore u dhintay way iska daynayaan innamaa hum faxmun min faxmi jahannam rag horey u dhintay oo mushrikiin ahaa oo naar lagu guray oo waxa weye naar lagu huriyey faanka ay ku faamayaan way iska daynayaan oo reer hebel baana ah isla soo taagayo dad waxay ahaayeen una ka warqabin iyo waxay ku dhinteen una war u haynin hadday taa dayn waayaan oo iska dayn waayaan ow layakuunanna ahwana cala allahi min aljuclaani alati tadfacu bianfaha matn waxa weye juclaanku waa doorshaanka wey markuu nebigu wuxuu ku tusaalay wuxuu yidhi qofka qabiilka ku faamaya hadduu iska dayn waayo qabiilka ilaahay agtiisa wuxuu noqonayaa doorshaan oo kale doorshaanka wasakda iyo qurunka waxa weeye afka ku dilindilaysta oo waxa weeye meelaha waxyaalaha qurunka inta gurta afka ku riixaya ayuu la mid noqonayaa ilaahay agti aakhiro markii la tago imaamu axmed baa weriyey iyo abu daawud waxasanahu sheekh albani fi saxiix aljaamic kun iyo toddoba boqol toddobaatan iyo waxa weye siddeetan iyo toddoba ayuu ku xasan kaga dhigay xadiidkaa marka wuxuu ina barayaa oo macal shaahidka aan ukeenna uu yahay antum banu aadam nebi aadam baa ka timaadeen wa aadamu min turaab ay ciid baa laga abuuray nebi aadam calayhi salaam xadiidkii abi muusa alashcari radi allahu canhu wuxuu yidhi isagana sidoo kale ina allaha tacaala khalaqa aadam min qabdatin qabadahaa min jamiici alardi ilaahay wuxuu ka abuuray nebi aadam dhulka ciid buu ka abuuray hal xamtoobaa la qabtay oo gacanta lagu soo qaaday oo dhulkoo dhan laga soo qaaday oo isku jirta oo nooc nooca oo waxa weye isku jirta ayaa la soo qaaday fa jaa'a banu aadam calaa qadri alardi sidii dhulku ahaa ayuu binu aadmigiina noqday see bay marka u kala baxeen mid waxaa ka kamida ah gaduudan mid waxaa kamid a ah cad mid madow baa kamid a ah, iyo mid waxa weeye dhexdhexaada intaasoo dhan ba waxa weye baa isugu jirta ciid madow baad arkaysaa ciid gaduudan baad arkaysaa ciid cad baad arkaysaa kulli isku jir wey haddaba nebi aadan ciiddaa laga abuuray dadkiina ciiddu siday ahayd unbay noqonayaan ciid dabacsan baa jirta oo wanaagsan ciid xun baa jirta ciid waxa weeye dayib eh, eh, eh, oo wanaagsan iyo mid khabiita wax walbay leedahay dadkiina saasoo kaley noqdeen oo waxa weeye ciiddii asalkii ayay noqonayaan kullu shayin yarjicu ilaa asli wey ciiddaa laga yimid ciiddii baa la shabahayaa marka oo qof walba ciidda habkii uu ka yimid ayuunbuu noqonayaa marka maadaama ciiddii isku jirtay oo aan ciid gaara laga abuurin hadde dadkii ciiddii oo kaley noqonaya sidii ciiddu ahayd unbaa la noqonayaa weeye waa intaa la ogaado ee waxa weye wax la isdheer yahay oo kanaa cad iyo kanaa madow waxba laskuguma dheeraado wey taqwo ayaa wax laisku dheeryahay imaamu eh, axmed ayaa weriyey iyo abu daawud iyo tirmidi sheekh albanina wuxuu saxiix kaga dhigay fi saxiix aljaamic kun iyo toddoba boqol konton iyo sagaal wey wuxuu xadiidkaa markay noo caddeeyey inaan waxba la isdheerayn ee xaqiiqadu ay tahay in waxa weeye ciiddii laga wada yimid inay waxa weeye farqiga iyo kala saarka inay sababtu ciiddii keenayso wa can anas ibni malikin radi allahu canhu waxaa laga wariyey inuu yidhi ilaahay markii uu lamaa nafaka lamaa nufika aadam fi fi aadam arruux markii nabiyullaahi aadam nafti lagu abuuray oo waxa weye nafti ilaahay ku afuufay maarat wa daarat baa gashay jirkiisii oo jirkiisoo dhan ku duushay oo dhex gashay fa saarat fii ra'si madaxa ayay tagtay fa cadasa wuu hindhisay fa qaala wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahadle ayuu yidhi ilaahay baa ku ilhaamiyey faqaala allahu ilaahay baa wuxuu yidhi yarxamuka allah ilaahay kuu naxariisto ibnu xibbaan ayaa weriyey iyo xaakim fasaxaahu sheekh albani fi saxiix aljaamic shan kun iyo laba boqol iyo waxa weye lix iyo toban ayuu ku saxiixiyey xadiid kale oo isagana sidoo kale waxa uu leeyahay abu hureyre uu weriyey nebiga uu ka wariyey wuxuu leeyahay nebiga calayh isalaatu wasalaam khalaqa allahu aadama calaa suuratihi wa tuuluhu sittuuna diraacan ilaahay wuu abuuray nabiyullaahi aadam calaa suuratihi marka suuraddaa culummadu waa isku khilaafsan yihiin ma suuraddii ilaahayba oo ilaahay su u ekaabu aadam u ekeysiyey mise waa calaa suurati aadam waxa weye qowlka raajixa waa calaa suurati aadam wey ilaahay waxa weye bashar uma eka laysa ka midlihi shay wa huwa samiicu lbasiir ilaahay bashar laguma meteli karo umana eka ee waxa weeye suuraddii aadam ilaahay ugu talagalay ayuu ku abuuray dheerarkiisuna uu la egyahay sittuuna diraacan lixdan dhudhun oo waxa weeye uu dheer yahay aad iyo aad u dheer yahay ayuu ilaahay ku abuuray uma qaala wuxuu ilaahay ku yidhi idhab aadamow orotag fa sallim waxaad salaamtaa calaa ulaa'ika nafar dadkaas nimankaa meesha fadhiya malaa'igtaa soo salaam wa hum nafarun min almalaa'ika juluusun malaa'ig meel fadhida ayaa la yidhi ord malaa'igtaas oo salaam oo waxa weeye assalaamu calaykum dheh ayaa lagu yidhi ilaahay wuxuu ku yidhi fastamic maa yujiibuunaka dhegayso waxa ay kuugu jawaabayaan fa inahaa taxiyatuka wa taxiyatu duriyatika waa salaantaada adiga iyo duriyadaada marka dhegayso baa la yidhi waxa ay kuugu jawaabayaan orod iyagana soo salaan oo u tag fa qaala wuu u tegey fa dahaba intuu tegey buu wuxuu ku yidhi assalaamu calaykum salaam dushiina ha noqoto nabadgelyo dushiina ha ahaato fa qaalu waxay idhahdeen assalaamu calayka waraxmat ullah salaam iyo nabadgelyo dushaada ha ahaato ilaahayna ku naxariisto wuxuu yidhi marka xadiidkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam fa kullu man yadkhulu ljanna jannada qof walba oo gelaya oo dadkii muslimiinta ah oo jannada gelaya waxay ku gelayaan calaa suurati aadam sidii nebi aadam u ekaa quruxdiisii iyo wanaaggii ilaahay ku abuuray ayaa jannada lagu gelaya fii tuulihi iyo dherarkiisii situuna diraacan ilaa iyo waxa weye lixdan dhundhun ayuu ahaa dherarkiisu sidii baa marka jannada lagu gelaya wuxuu yidhi marka nebiga calayhi salaatu wasalaam falam tazal ilkhalqu dadkii kama suulin inay waxa weeye tanqusu bacdahu xata alaan in lasoo yaraanayo marka marka dadku marki hore waa dheerdheeraayeen oo waxa weye dad aad u dheerdheer bay ahaayeen laakiin waa lasoo gaabanaya oo maalinba maalinta ka dambaysa dadkii waa soo gaabanaya iminka waxaa lala yaabaa qofkii laba mitira waad arkaysaa in telefishinada laga sheegayo lala yaabayo qofkan waa dheer yahay laba mitir buu dhaafay xagguu tegey bal ka waran marka lixdan dhundhun oo waxa weeye aad iyo aada u dheer hadday arki lahaayeen maxay odhan lahaayeen marka xadiiskaana waa muttafaqun caleyh weye oo waxa weye xadiis saxiixa oo muttafaqun caleyh wey bukhaari iyo muslim iyo imaam axmed iyo ayaa wariyey waa xadiis saxiixa wuxuu inoo faa'ideeyey marka in nabiyullaahi aadam lixdan dhundhun in lagu abuuray oo dheerarkiisa ay lixdan dhundhun ahaa ayuu xadiidkaani inoo caddaynayaa oo hadhow baynu dib ka sheegi doonaa insha allahu tabaaraka watacaala wa abi hurayrata radi allahu canhu waxaa laga wariyay abi hureyre inuu yidhi khalaqa allahu turbata ciiddii ilaahay wuxuu abuuray yowma sabti maalin sabtiya ayaa ciidda la abuuray ayuu yidhi ila nabiga calayh salaatu wassalaam wa khalaqa fiiha aljibaal buurihiina wuxuu abuuray yowma alaxad maalintii axadda ahayd wa khalaqa ashajara yowma alitnain geedihiina ilaahay wuxuu abuuray maalin isniina itniinta yowma alitnain ayaa la abuuray wa khalaqa almakruha yowma thuluthaa maalintii talaadadiina waxaa la abuuray waxyaalihii dhibta ahaa iyo mashaakilkii iyo wixii dhici lahaa iyo makruha wax la neceb yahay wey wa khalaqa annuura nuurkana wuxuu abuuray yowma alarbica maalin arbica ayaa nuurkii iyo iftiinkii iyo wanaaggina la abuuray wa basa fiiha addawaaba yowma alkhamiis xayawaankii dawaab waxaa la yidhaha wax alla wixii nool oo ku dul socda dhulka khaasatan waxyaalaha xayawaankaa ayaa la yidhahdaa oo afarta lugood leh maalin khamiisa ayaa ilaahay abuuray wa khalaqa aadam bacda alcasri min yowmi aljumuca ayuu ilaahay abuuray nabiyullaahi aadam ilaahay wuxuu abuuray jumcihii bacda alcasri fii aakhari alkhalqi isaga ayaa ugu dembeeyey waxa ilaahay uu abuuray fii aakhiri saacatin min saacaati aljumuca saacadihii ugu dembeeyey maalintii jumcaha ayuu abuuray fii ma bayna alcasri ila alleyl intii u dhexaysay casarka iyo waxa weeye intaan qoraxdu dhicin waktigaa ayaa la abuuray imaamu axmed iyo imaamu muslim ayaa wariyey waana xadiis saxiixa shekh sheekh albani siduu ku caddeeyey fi saxiix iljaamic iyo silsiladka axaadiis saxiixa waxa weye raximahu llah halkaa marka waxay nooga caddaatay xadiidka nabiyullahi aadam calayhi salaam in la abuuray maalin jumca oo waxa weye jumcihii la abuuray weliba bacd alcasri weliba waxa weeye markay intayna qoraxdu dhicin oo waxa weeye waktiyadii ugu dembeeyey maalinta khalqigoo dhanna inuu isaga ugu dambeeyey oo waxa weye isaga loogu dambeysiiyey ayaa waxa weye halkaa inooga caddaatay wa can abi darda wuxuu yidhi radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalam nebigu waxa uu yidhi khalaqa allahu aadam ilaahay aadam buu abuuray fa daraba katifahu lyumna garabkiisa midig ayuu dharbaaxay oo waxa weye ilaahay gacanta ku dhuftay fa akhraja duriyatan baydaa'a kaannahum allaban waxaad duriyad aada moodid caano dhalaalaya oo aad iyo aada u qurux badan oo dhalaalaya ayuu ka soo saaray garabkiisa midigtaa haddana bidixdii buu ku dhuftay markaasuu wuxuu ka soo saaray duriyad madmadow oo aad moodid inay gubatay oo baaba'day oo aad u madow ayuu ka soo saaray markaasuu wuxuu yidhi kuwii midigta ku jiray haa ulaai fi ljanna walaa ubaali kuwaa jannadaan ugu talagalay danna ka geli mayo wa haaulaa'i fi nnaar ayuu yidhi kuwii bidixda ku jiray oo waxa weeye kuwii garabka bidixda laga soo saaray ayuu yidhi wa haaulaa'i fi nnaar walaa ubaali kuwaana naar baan geynaya danna u geli mayo ibnu casaakir ayaa weriyey wa saxaaxu sheikh alalbani fi saxiix aljaamic saddex kun iyo laba boqol soddon iyo afar iyo mishkaat almasaabiix boqol iyo waxa weeye sagaal iyo toban silsilata axaadiis saxiixa afartan iyo sagaal ayuu ku saxiixiyey waa xadiis saxiixa marka halkaa marka waxay nooga caddaatay waa alqada walqadar wey oo waxa weeye ilaahayga subxaana qaadirka markuu nebiyullaahi aadam abuuray ayuu durriyaddiisii oo ka imaan doonta oo dhan ayuu u kala xukmiyey wixii naar geli lahaa iyo wixii janno geli lahaa saas ayaa waxa weye loo kala caddeeyey oo mid walba waxa weeye dariiqeedii la caddeeyey oo waxa weye wax cad wey qof walbana ilaahay wuxuu waafajinayaa wixii waxa weye loogu talagalay ayaa waxa weeye la waafajinaya leanna axaadiis badan baa ku sugnaatay inuu nebigu yidhi markaas calayhi salaatu wassalaam qof walba waxaa loo fududaynayaa fa kullun muyassarun lima khuliqa leh icmaluu saxaabada qeyb ka mid ah ayaa idin maxaan marka camalka u samaynaynaa haddiiba dadkii mar hore loogu kala talagalay markaasuu nebigu wuxuu yidhi icmaluu camal sameeya fa kullun muyasarun lima khuliqa leh qof walba waxaa loo fududaynayaa wixii ilaahay ugu talagalay marka dariiqii lagugu talagalay ayuunbaa lagu fududayne haddaba camal samee oo ilaahay ka cabso oo dariiqii xaqa ah mar markaasaad wanaag gaaraysaa wey waxaa kaloo laga wariyey can cabdillaahi day ibni daylami oo wuxuu leeyahay waxaan usoo galay abd can cabdillaahi ibni camr ibni caas ayaan usoo galay faqultu waxaan ku yidhi inahum yazcumuuna anaka taquul ay dadku waxay sheegayaan inaad dhahaysid ashaqiyu man shaqiya fii badni ummi qofka shaqigaa ah ayaan daranaha wey naar gelaya ehlu naarka oo kaafirkaa waxa weeye waa ninkii shaqi ku noqday markuu caloosha hooyadii ku jiray oo uurka hooyadii ku jiray oo waxa weyaan adduunkaba imaan kii loo qoray inuu naar gelayo kaa un baa naar gelayaa tiri baa layidhi wasaciidu man sacida fii badni ummi qofka waxa weeye wanaagsan na waxa weeye qofkii waxa weeye ilaahay ugu talagalay fa qaala wuxuu yidhi markaa cabdullahi bn camr ibn caas laa uxilu liaxadin yakdibu calaya uma banaynayo umana banaana xaaraan bay ka tahay qof inuu aniga igu been abuurto laakin bu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baan ka maqlay yaquulu oranaya ina allaha tacaala khalaqa khalqahu fii dulmatin ilaahay wuxuu abuuray addoommadiisii oo nebi aadan markuu abuuraya ama khalqigoo dhan ba mugdi ayuu ku abuuray meel mugdiya ayuu ku abuuray waxa weeye dulmi mugdigaa laga wadaa fa alqaa calayhi min nuuri nuurkiisii ayuu ku riday markaa meeshii mugdiga ahayd faman asaabahu min dalika qofkii maalintaa uu nuurkaasi asiibay ihtadaa waa hanuunaya waman akhdaahu qofkii nuurkaasi ka leexday oo una ku dhicin dalla waa dhumay ee macnaha alqada walqadar weeye qofkii ilaahay uu u qadaray iimaan iyo camal saalixa iyo wax wanaagsanna hadda camal saalixuu samaynaya oo waa wanaagsanaanaya kii ilaahay u qadaray halaagna hadde halaag buu ku dhacayaa oo waa dhumayaa wey xadiidkan waxa weriye imaamu axmed iyo tirmidi xaakim wa saxaxahu sheekh albani fi saxiixi aljaamic kun iyo toddoba boqol lixdan iyo afar iyo mishkaat almasaabiix kun iyo kow iyo silsilata xadiis saxiixa kun iyo waxa weeye lixdan iyo toddoba ayuu ku saxiixiyey waa xadiis saxiixa wey haddaba halkaa waxaan uga gudbaynaa marka axaadiistii iyo waxa weeye aayadihii oo aan soo dulmaraynay oo aan ka sheekeynaynay inay waxa weeye khalqigii nabiyullaahi aadam iyo waxa weeye sidii ilaahay u abuuray iyo waxa weeye aayadihii ka hadlayey iyo waxa weye axaadiistii ka hadlayey haddaba qodob qodob baan u kala qaadaynaa marka waan qodobaynaynaa marka oo waxa weeye aayadahaas iyo adiladaas soo aroortay ayaan qodobaynaynaa aqwaashii culummada dhex gelinaynaa oo waxa weye aan kala saar saaraynaa marka haddii rabbi insha allah qodobka saddexaad waxa weeye almalaa'ikatu yas'aluuna allaha can xikmati khalqi aadam calayhi salaam waa inagii soo marnay oo ku soo bilownay inay waxa weeye malaa'igtii ay yidhaahdeen markuu ilaahay yidhi waid qaala rabuka lilmalaa'ikati innii jaacilun fi lardi khaliifa ay macnaha malaa'igtii markuu ogeysiiyey oo u sheegay ilaahay oo yidhi waxaan abuurayaa aadam duriyaddiisa oo dhulka joogi doona oo waxa weye iska dhaxli doona oo qaarba qaar ay ka dhaxli doonaan ilaa yowma alqiyaama ayaan abuurayaa ayay malaa'igtii waxay yidhaahdeen oo maxaad u abuuraysaa ilahay marka aayad kale waa isagii ku lahaa wayajcalukum khulafaa'a alardi ay macnaha dhulkii baad iska dhaxlaysaan oo qaarba qaar uga dambeeyaan jiilba jiil buu u dhiibayaa marka khaliifa noocaasaa la yidhaahdaa dadkii dhulka ku noolaa oo iska dhexlayey oo joogayey oo qaarba qaar ka dhexlayeen ilaa yowma alqiyaama saa ku soconay markaasay weydiiyeen oo waxa weeye wuxuu leeyahy ibnu kathiir raximahullah qaalat ilmalaa'ikatu malaa'igtu faqaalat ilmalaa'ikatu saa'iliina calaa wajhi alistikshafi waalxikma xikmad ayay weydiinayaan ma aha buu yidhi laa calaa wajhi alictiraadi watanaqusi libani aadam inay nabiyullaahi aadam iyo waxa weeye duriyaddiisa ay tanqiisinayaan ma aha inay dhahayaan maaha maxaa looga baahan yahay ee macnuhu waxa weeye ilaahay ow maxay tahay xikmadda ku jirta oo aad uga dan leedahay oo xikmadda ka imaanaysa maxay tahay noo sheeg ma aha sidii ibliis inay maaragtay xaasidnimo ay qarsanayaan oo ay doona doonayaan inay waxa weye ay xaasidaan ma aha ee waxa weeye xikmadda ku jirta iyo wanaagga meeshaa ku jira oo aynan ogeyn ayay waxay leeyihin ilaahu noo sheeg maxay tahay xikmadda ku jirta macnaha marka loo jeedo waxa weeye waa nooca qaaluu waxay idhahdeen marka atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa wanaxnu nusabbixu bixamdika wanuqadisu lah ilaahayow ma waxaad abuuraysaa dad dhulka fasahaadiya waxaa isa su-aal u baahan seeday ku ogaadeen malaa'igtaani in dhulka la fasahaadinayo oo waxa weeye binu-aadmigu dhulka fasaadinayaan see bay ku ogaadeen culummadu aqwaal badan bay leeyihiin qaar waxay leeyihiin waxaa jiray khalqi hore oo ka horreeyey bilo aadmiga oo dhulka joogay oo fasahaadiyey dhulka markaa ilaahay dhabar eh, dabar tiray oo baadiyey waxyaalo badan baa ku soo aroortay laakiin ilaah baa garanaya habka ay ugu ogaadeen laakiin kolley waxa weeye way ogaadeen ilaahayna markaa kuma inkirin oo waxa weeye waa u qiray waxay idhahdeen wanaxnu nusabbixu bixamdika wa nuqadisu laka ay macnaha nacbuduka daa'iman weligee waan ku caabudaynaa laa yacsiika mina axadun qof annaga naga mida oo malaa'igtu ilaahay ma caasiyaan macnaha annaga nin malaa'igtii mid ka mida oo ku caasiyayo ma jiro maxaad uga baahan tahay marka dad kale iyo waxa weeye bashar haddeer waxa weye dhulka fasaadinaya annagaaba kugu filan oo ku caabudayna oo ku tasbiixsanayne maxaad ilaahay ugu abuuraysaa maxay tahay xikmadda ku jirta e macnaha waxay ka wadaan fain kaana almuraadu bikhalqi haaulaa'i an yacbuduuka fahaa naxnu annagaa ku caabudayna habeen iyo maalinba waxa weye kuu tasbiixsanayna kuu sujuudsan ee waxa weeye maxay tahay xikmadda ku jirta ilaahay markaasuu la hadlo wuxuu ku yidhi qaala inii aclamu maa laa taclamuun waxaan ogahay wixiidan ogeyn oo idan garanaynin ee ilaahay wuxuu og yahay maslaxadda ku jirta iyo xikmadda ku jirta fii khalqi haaulaa leanna sababtu maxay tahay sayuujadu minhum alambiyaa walmursaluun walsidiiquun walshuhadaa walsaalixuun waxaa laga helayaa oo bilow aamnigii ka mid a ayuu leeyahay ibnu kathiir raximahullah ambiyadii nebiyadii oo dhan mursaliintii lasoo diray iyo dadkii sidiiqiinta ah runta sheegayey iyo shuhadadii iyo saalixiintii oo waxa weeye dadkaasoo dhan baa ka mid a haddana markaasu wuxuu u caddeeyey ilaahay sharafta iyo wanaagga uu leeyahay aadam wa callama aadama alasmaa'a kullaha wax walbuu baray asmaadii oo dhan buu baray oo waxa weeye tashriif iyo cilmi marka inay dadkan bini aadmigu ay cilmi leeyihin cilmi yeelan doonaan ayaa halkaa ka cad ilaahay asmaadii o dhan buu baray marka qaala cabdullahi ibnu cabbaas waxa uu yidhi hiya hadihi alasmaa allatii yatacaarafu biha annaas dadku maanta asmaadan ay isticmaalayaan wey oo wax walba loo yaqaano waa kanoo waxaad leedahay waa dhul weeye waa cir weeye waa bad weeye waa sahal waa wax fiican waa wax xun waa eh, eh, xoolihii waa geedihii wax walba magacyadaa maanta bilow aadmigu isticmaalayaan oo dhan ayuu baray wey xadiidkiina eh, anas ibnu malikna waxaa ku sugnaaday oo waxa weeye laga wariyey anas ibnu malik oo nebiga uu ka warinayey inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yajtamicu lmu'minuuna yowma alqiyaama maalinta yowma alqiyaamaha ayaa dadkii mu'miniintaa kulmaya fa yaquuluuna waxay leeyihiin mu'miniintii o dhan baa isku tegaya oo waxay leeyihiin markii dhibaatadii ka badato oo waxa weeye mashaakilkii bato oo waxa weeye qoraxdii halkaan taagan tahay oo la gubto oo mashaakil oo dhan yimaado ayay waxay u tegayaan waxay dhahayaan low istashfacnaa ilaa rabbina haddaynu ilaahay shafeeco weydiisano marka yaa nooga shafeeca qaada fayaatuuna aadam aadam bay u imaanayaan fayaquuluuna waxay leeyihiin anta abulbashar adiga ayaa ah aabbihii dhammaa oo dadkoo dhan ka yimaadeen oo basharka oo dhan aabbaha u ahaa adiga weeyi khalaqaka allaahu biyadi ilaahay wuxuu kugu abuuray gacantiisa wa asjada laka malaa'ikatow malaa'igtiisiina waa kuu sujuudiyey wa callamaka asmaa'a kula shayin asmaadii iyo magacyadii iyo wax walbana wuu ku baray haddaba xadiidkaa marka wuxuu inoo caddeeyey in la baray oo aayadduu fasiraya in wax walba la baray nabiyullaahi aadam calayhi salaam ayaa ilaahay halkaa inooga caddeeyey imaam albukhaari ayaa wariyey iyo imaamu muslim waana xadiis saxiixa oo waxa weye bukhaari iyo muslim baa wariyey oo waxa weye waa warkiisa waa cad yahay inuu xadiis saxiixa yahay marka bukhaari wuxuu ku wariyey afar kun iyo afar boqol toddobaatan iyo lix muslimna wuxuu ku wariyey afar boqol iyo waxa weeye toddobaatan iyo shan fi kitaab aliimaan ayuu ku wariyey bukhaarina fi kitaab atafsir ayuu ku wariyey waxa weye fatxulbaariga iyo sharxu maaragtay eh, nawowi imaam imaamu nawowi uu sharaxay muslim ayaad ka helaysaa insha allahu tabaaraka watacaala waxaa kaloo haddana markaasuu ilaahay waxa uu yihi uma caradahum cala almalaa'ika malaa'igtii baa loo bandhigay marka faqaala ambi'uunii biasmaa'i haaulaa'i in kuntum saadiqiin ibnu kasiir waxa uu leeyahay raximah llah qaala alxasan albasriy imaamu alxasan albasri waxa uu yidhi lama araada allahu khalqa aadam markuu ilaahay uu doono inuu abuuro aadam oo u sheegay malaa'igtii qaalat ilmalaa'ika malaa'igta ayaa waxay yidhahdeen laa yakhluqu rabbunaa khalqan ilaahay haddii uu abuuro khalqi nooc uu doonaba ha noqdee khalqi kasta oo abuuro ilaa kunaa aclama minhu annaga ayaa ka cilmi badan leanna inagu ilaahay baan la joognaa oo wax walba noo waxyoonaya oo waxa weye samadaan joognaa annagaa ka cilmi badan marka bilo aadmi marka dhulka la geynayo annagaa mar walba ka cilmi badan ayay yidhaahdeen waa la imtixaamay markaa fabtuluu bi haada taasaa lagu imtixaamay leannahu uma ay celinin cilmigii ilaahay uma ayna odran in sha allah may oranin markaasaa waxaa lagu yidhi ilaahay markuu abuuray marka nabiyullaahi aadam oo cilmigii baray ayaa waxaa lagu yidhi haye ii sheega marka asmaadan way sheegi kari waayeen marka markaasay iskarteen oo toobad keeneen oo waxay idhahan qaaluu subxaanaka laa cilma lana ila ma callamtana inaka anta alcaliimu alxakiim ay subxaanaka an yaxuuda an yuxiida bicilmika an yuxiida axadun bicilmika macnaha qof cilmigaaga koobi kara oo garan kara ma jiro qofkaad doontid baad waxbartaa walaa yuxiiduuna bishayin min cilmihi waatu ilaahay lahaa ilaa bima sha marka cilmiga ilaahay cid og ma jirto qof walba ilaahay intuu baray unbuu garanaya wa fawqa kuli dii cilmin caliim qof walba cilmigii la siiyey qof unbaa ka cilmi badan ilaa iyo ilaahay laga gaaro wax walba ilaahay baa ugu cilmi badan oo cid walba ilaahay baa ka cilmi badan laakiin dadkii makhluuqii qofba in baa la siiyey marka inta lagu siiyey qof unbaa kaasii cilmi badan sidaasoo kale ayaa ku dhacday nabiyullahi muusa calayhi salaam inoo imaan doonto qisadiisii markii la weydiiyey oo la yidhi dadka yaa ugu cilmi badan reer bani israa'iil ay weydiiyeen uu yidhi aniga markaa ilaahay imtixaamay oo la yidhi addoon addoommadeeda ka mid ah oo kaa cilmi badan baa jira oo halkaa jooga waa khadar khadir calayhi salaam ayaa maaragtay saa imtixaankaas ku dhacay sii suurati kahfi wayada ka sheekaysa haddaba marka waxa weye qofku ma oran karo anaa mar walba cilmi badan ilaa waxa weeye inuu yidhaahdo ilaahay intuu e, baray un baan anigu aqaanaa laakiin ilaahay baa garanaya qofkii cilmi badan iyo waxa weye qofkii markaa wax garanaya markaasu wuxuu ku yidhi ilaahay e, yaa aadamu ambihum biasmaa'ihim u sheeg falama anbahum biasmaa'ihim qaala alam aqul lakum inii aclamu gayba asamaawaati waalardi wa ma tubduuna wama kuntum taktumuun waxay leeyihiin culummadu sida ibnu kasiir oo kale waxa uu leeyahay arrintan waxaa loo jeedaa malaa'igtii almuraadu bi hada alkalaam ibliis ayuu leeyahay ibliis baa loo jeedaa ay qowluhu tacaala wa aclamu maa tubduuna waxa aad muujinaysaan wamaa taktumu wamaa kuntum taktumuun waxa ibliis uu qarinayey xaasidnimada iyo kibirka uu aadam uu ku qarsaday caloosha oo uu aadam sujuudi u diiday na waan ogaa oo waxa weeye ibliis inuu noocaa samaynayana waan ogaa waxa uu qarinayo ayuu leeyahay ilaahay qaalahu saciid ibnu jubayr wa mujaahid wasudiyo wadaxaak wtawriyo wakhtaarahu ibnu jariir wuxuu leeyahy marka alimadaasoo dhan waxay doorteen imaamu lmufasiriin iyo ibnu jariir iyo iyo mufasiriintii daxaak iyo sudi iyo imaamu thawri iyo saciid ibnu jubayr iyo waxay leeyihiin wa aclamu ma tubduuna wama kuntum taktumuun ay macnaha wamaa kuntum taktumuuna ibliis wixii uu qarinayey wamaa kaana ibliisu yaktumu waan ogaa oo waxa weeye waan ogaa waxaan uu xaasidnimadii iyo dhibaatada uu qarsanayey xiina asara alkibra kibirka markuu qarsaday waalxasad xaasidnimada calaa aadam calayhi salaam markuu doonayey inuu aadam xaasido waan ogaa wey wa qaala abulcaaliya walrabiic walxasan wa qataata almuraadu qowluhum almalaa'ika waxaa loo jeedaa malaa'igta oo sida daahirkaa ah weeye oo waxa weeye waxaad qarinayseen iyo waxaad muujiseen labadaba waan ogaa oo qowlkii ay yidhaahdeen khalqi kasta oo la abuuro annagaa ka cilmi badan waan ogaa weeye markaad qarinayseen oo dhexdiinna aad kaga sheekeynayseen waan ogaa weeye ayuu leeya ilaahay marka labada qowlba culimmadu waa leeyihiin wallahu aclam marka labada qowlba waa jiraan oo laakiin culimmadu waxay u badan yihiin ninka wax qarinaya inuu ahaa ibliis ee malaa'igtu aan waxba qarinin wa qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi markaa waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ila ibliis abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin ay macnaha markii ay noocaa dhacday oo nabiyullaahi aadam cilmigiisii uu waadix noqday oo ilaahay wax walba baray ayaa la yidhi haddaba ikraaman liaadam iyadoo aadam la ikraamaynayo oo la sharfayo oo la wanaajinayo ayaa la yidhi marka usujuuda sujuuda marka ilaahay markuu nafti ku afuufay oo gacantiisa uu ku abuuray ayaa la yidhi u sujuuda waatuu ilaahay aayadda kale kulahaa faidaa sawaytuhu wa nafaqtu fiihi min ruuxi faqacuu lahu saajidiin haddii aan nafta ku afuufo dhammaystiro faidaa sawaytuhu markaan dhammaystiro wa nafaqtu fiihi min ruuxi naftaydana aan ku afuufo faqacuu lahu saajidiin u sujuuda markaa fa haadihi arbacu tashriifaatin afar arrimood oo sharaf leh oo wanaagsan ayaa lagu sharfay marka nabiyullaahi aadam calayhi salaam khalaqahu biyadihi gacantiisa ayuu ilaahay ku abuuray alkariima gacanta ilaahay oo wanaagsan ayaa ilaahay ku abuuray wa nafakahu fiihi min ruuxi naftiisiina waa ku afuufay wa amarahu almalaa'ika malaa'igtiina ilaahay waa amray bisujuudi lahu inay waxa weeye u sujuudaan wa tacliimuhu asmaa alashyaa iyo haddana wuxuu baray wax walba magacoodii ayuu baray haddaba halkaa waxaa ka sugnaatay afar arrimood oo aan makhluuqa kaloo dhan la wadaagin aadam in ilaahay uu aadan ku gaar yeelay ayaa halkaa inooga caddaatay waa midda koowaada waxa weeye ilaahay wuxuu ku abuuray gacantiisa ma oranin sidii khalqiga kale kun fa yakun laakiin gacanta ilaahay buu ku abuuray oo ilaahay baa jaangooyey oo abuuray weyn haddana markii naftii lagu afuufay oo ilaahay naftiisii ku afuufay ayaa haddana markaa malaa'igtii waxaa la yidhi u sujuuda asmaadii oo dhanna waa la baray oo cilmi baa ilaahay siiyey intaasoo dhan marka waxay kutusaysaa tashriifka iyo wanaagga nabiyullaahi aadam calayhi salaam ilaahay waxa weeye uu siiyey ayay kutusaysaa markaa waxaa sugnaatay saasoo kale markaa xadiidkii eh, nabiyullaahi muusa calayhi salaam markii uu la kulmay nabiyullaahi aadam ayuu wuxuu ku yidhi anta aadamu abulbashar aladii khalaqaka allahu biyadihi wa nafaka fiika min ruuxih wa asjada malaa'ikatahu wa callamaka asmaa'a kulli shay adiga aadam baa tahay buu yidhi aadamkii ilaahay gacantiisa ku abuuray naftana uu ku afuufay malaa'igta kuu sujuudiyey wax walba ku baray sow adiga ma tihid haa weeye oo nabiyullaahi aadam calayhi salaam ayaa waxa weeye sharaftaa iyo wanaaggaasoo dhan ilaahay uu siiyey wey haddaba qodobkaa waxaynu halkaas ka fahmaynaa nabiyullaahi aadam calayhi salaam markii ilaahay uu abuurayey oo waxa weeye uu qaabkaa u abuuray xikmad iyo waxaa ku jirtay wanaag iyo tashriif ilaahay waxa weeye uu sharfayey nabiyullaahi aadam midda kale waxaynu ka faa'iideynaa malaa'igtu ma aynan u weydiinin ilaahay maaragtay inay amarkiisii diidan yihiin ama ka hor imaanayaan laakiin waxay u weydiinayeen calaa wejhi alxikma xikmadday rabeen inay ogaadaan iyo wanaagga meesha ku jira ayay rabeen inay ogaadaan laakiin ibliis ayaa wax qarsanayey oo waxa weeye gaalnimo caloosha ku qarsaday oo doonayey inuu waxa weeye xaasido nabiyullaahi aadam calayhi salaam weye waxaan usoo gudbaynaa marka qodobka afraada odhanaya xasadu ibliis liaadam calayhi salaam wa imtinaacuhu can isujuudi ibliis oo waxa weeye inta xaas xaasidnimadii ka badatay diiday inuu u sujuudo nabiyullaahi aadam ayaynu marka qeyb ka taabanayna insha allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay waxa uu yidhi walaqad khalaqnaakum uma sawarnaakum uma qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa lam yakun min asaajidiin ilaahay markuu inoo caddeeyey inuu nabiyullaahi aadam abuuray oo sawirkiisi uu dhammaystiray oo naftii lagu afuufay oo la yidhi malaa'igtii u oo ay u wada sujuudeen ibliis isagu waa diiday lacanahu llah meesha ayuuna joogay laakiin malaa'ig ka mid ma ahayn qodob baynu ka dhigi doonaa hal kaana min almalaa'ika am la wuu diiday marka inuu u sujuudo oo sujuuddii uu qaato ilaahay wuxuu yidhi marka waa la weydiiyey isla markiiba lama odhan naar ha lagu tuuro ama ha la ciqaado ilaahay wuxuu yidhi maa manacak anlaa tasjuda id amartuk war maxaa kuu diiday inaad sujuudid oo amarkayga qaadatid maxaa kuu diiday qaala wuxuu yidhi ana khayru minhu anaa ka khayr badan kan khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiinin muxuu deliishaday marka in uu waxa weye isagana naar laga abuuray nebi aadamna dhoobo laga abuuray ayay deliishiisii noqotay anaa ka khayr badan buu yidhi marka ninkan waxa uu leeyahay xasan albasri raximahullah qaasa ibliis qiyaas buu isticmaalay qiyaastu waxa weeye inaad laba waxyaalood isku fiirisid xaggee iska shabahaan kee fiican maxaa kan ku dheeriyahay kan qiyaasta aad samaysid qiyaasuu marka sameeyey wuxuu qiyaasay dabkii laga abuuray oo naartii ololeysay iyo dhoobada aadam laga abuuray wuxuu yidhi dhoobo iyo dab dab baa fiican buy haddaba marka anaa ka fiican leanno asalkayga dab baa layga abuuray isagana dhoobaa laga abuuray anaa ka fiican buu leeyahay marka wuxuu sidoo kale leeyahay maxamed ibnu siriin wuxuu leeyahay awalu man qaasa ibliis qofkii ugu horreeyey oo qiyaas isticmaalay ibliis buu ahaa qiyaastana mar hadday tahay fii muqaabil nas amarka ilaahay iyo amarka rasuulka mar haddii lagu amro oo adiladii taallo qiyaas ma samayn kartid oo waxa weye mar haddii waxa weeye ay deliishii taallo badula alqiyaas ijtihaad iyo qiyaas iyo waxaasoo dhan ma imaanayaan meesha amarka ilaahay baa yaalla see buu u isticmaali karaa leanna amarka ilaahay baa yaalo la yidhi waxaan samee mar haddii la yidhi marka ficilkaan samee waa inuu ficilka u degdegoo sameeye ma aha inuu qiyaas isticmaalo waa khaldan yahy ilahay marka halkaa waxay nooga caddaatay ibnu jariir adabari ayaa werinaya wuxuu yidhi marka maxamed ibnu siriin qoraxda la caabuday iyo dayaxa la caabuday waxaasoo dhan qiyaastii ibliis wey oo waxa weye ibliis ayaa waxyooday wey ibnu katiir wuxuu leeyahy raximahullah wa macnaa haada annahu nadara nafsahu bidariiqi lmiqaayasa naftiisa ayuu eegay oo wuxuu is war adiga maxaa lagaa abuuray naar baa lagaa abuuray aadamna maxaa laga abuuray waxaa laga abuuray dhoobo oo dhoobo iyo naar kee fiican naar baa fiican haddaba diid markaa u sujuudin see wax adiga aad ka fiican tahay ugu sujuudaysa ma uu eegin marka malaa'igtii ilaahay oo nuurka laga abuuray oo amarkii qaadanaysa oo sujuudaysa ma uu eegin ma uu eegin amarkii ilaahay oo isagana abuuray aadamna abuuray haddaba marka waxaa la rabaa adiga amarka lagu fi lagu siiyey waa inaad fiirisaa ma aha inaad fiirisid waxa amarka uu ku fulayo sidaas daraaddeed baa waxaa sugnaaday inuu cumar ibnu khadaab laga wariyey inuu yidhi markuu xaramka ku dawaafayey beytka ilaahay ayuu xajarul aswad ka dhunkaday baa lihi markaasu wuxuu ku yidhi baa lihi wallaahi waxaan ogahay buu yidhi annaka xajarun laa taduru walaa tanfac inaad dhagax tahay aadan waxna tari karin waxna awoodi karin waxna dhibi karin haddaanan arkin buu yidhi nebigi ilaahay oo ku dhunkanayana weligay kuma dhunkadeen haddaba marka waxa lagu amray waa inaad fiirisaa ma aha inaad tiraahda dhagaxa anaa ka fiicane maxaan u dhunkanaya ma aha mar haddii ilaahay ku amray oo waxa weeye rasuulka ilaahay ku amray oo lagu yidhi ficilkaan samee ilaahay baa kaaga raali noqonaye samee sameeyo hoggaansan waa inaad ficilka u hoggaansataa inaad diidid maaha akhilmuslima waqtilmuslima waa khatar wey waa wixii ibliis ku halaagsamay wey mar hadduu qofku naska diido halaag iyo waxa weye mashaakil ayuu markaa la kulmayaa oo inkaar baa ku dhacaysa wey leanno qiyaaska noocaasa waa faasid wey wuxuu yidhi marka ibnu katiir raximahullah haddii xataa qiyaastiisa loo raaco dhoobada iyo dabka inuu dhoobadu ay fiican tahay iyo inuu dabku fiican yahay laftigeeda waxa weye looma ogola taa laftigeeda waxa weye dhoobada faa'iido badan bay leedahay waxa waxba laga beertaa wanaag oo dhan bay leedahay oo waxa weeye xoolaha ku nool dadkaa ku nool guryaha laga dhistaa wax walba wanaagay leedahay dab muxuu taraa marka dadku waxbuu gubaa gubaakiniye marka sidaa daraaddeed hadde dhankaa haddii xataa laga maro kama fiicnid wey oo waxa weeye kama aad fiicnid oo waxa weeye taasi ma keenayso inaad ka fiican tahay wey uma aadam sharafahu allahu ilaahay wuxuu ku sharfay aadam inuu eh, abuuray gacantiisa ku abuuray naftiisiina ku abuuray malaa'igtiina u sujuudiyey laakiin ibliis kun baa la yidhi fa yakun waa ahaada marka sidaa daraaddeed waxyaalo badan oo waxa weeye sharafa oo aadam uu leeyahay baa jira oo aan dadka makhluuqa kale la wadaagin marka haddii mar lagu amray inaad u sujuudid ibliisow e, inaad u sujuudid bay ahayde ma ahin inaad isa soo taagtid sidaa malaa'igtuba u sujuuday ayay ahayd inuu sujuudda u qaato oo amarka ilaahay u hoggaansamo ilaahay waxau yidhi marka waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii khaaliqun bashara min salsaali min xama'in masnuun faidaa sawaytuhu wanafaktu fiihi min ruuxii faqacuu lahu saajidiin markii malaa'igtii saa lagu yidhi oo loo caddeeyo la yidhi basharkaan abuurayo u sujuuda malaa'igtii o dhan waa sujuuday ibliis laakiin isagu waa diidey ilaahay marka su-aal buu weydiiyo waxaa lagu yidhi maa manacaka alaa takuna maca asaajidiin qaala lam akun kibir buu marka jawaabtiisa xataa kibir baa ku jira lam akun buu yidhi isla weynen liaxadin eh, eh, liasjuda libasharin khalaqtahu min salsaali min xamay masnuun see ugu sujuudaa buu leeyahy aniga wax aad ka abuurtay dhoobo yaabisa oo qalalan oo waxa weeye ebera ah. haye ilaahay baa markaa wuxuu ku yidhi fakruj minha fa inaka rajiim adoo naxariista lagaa dheereeyey ka bax jannada marka nacladaydiina waxa weeye wa ina calayka lacnata ilaa yowmi iddiin ha kugu dhacdo ilaa yowma alqiyaame ka bax baa layihi jannada wuxuu leeyahy ibnu katiir raximahullah istaxaqa haada min allahi tacaala nacladdi ilaahay inay ku dhacdo ayuu xaq u yeeshay liannahu sababtu maxay tahay waxa uu diiday inuu waxa weeye nabiyullaahi aadam u sujuudo oo waxa weye amarkii ilaahay buu diiday marka inuu aadan fiiriyaba ma ahayn ee waxay ahayd asalku inuu fiiriyo war ilaahay baa ku amray waxaan amarka ilaahay u hoggaansan ayaa la rabaye aadam maxaad ka eegeysa aadam waa waa makhluuq kula mida waxba ha eegine amarka ilaahay inaad eegtid bay ahayd yaa ibliis ibliisow oo waxa weeye marka haddaad diiday marka haddana caladii ilaahay baa kugu dhacday marka wuxuu yidhi markay ibnu katiir raximahullah haddana wuxuu galay markaa ictidaar inuu sameeyo oo waxa weeye uu ilaahay weydiisto laakin bal ictidaarkiisa ufiirso iyo waxa weeye habka uu haddana maaragtay eh, uu doonayo inuu maaragtay uu eh, ilaahay uu ula hadlayo intuu amarkii ilaahay diiday ayuu haddana wuxuu doonayaa inuu ilaahay weydiisto ilaa iyo aakhira in la nooleeyo ilaa yowma alqiyaama inuu noolaado maxaad u noolaanaysaa marka inuu toobad keeno ma rabo inuu ilaahay usoo noqdo ma rabo cadaab inuu gala buu rabaa laakiin ciddii cadaabta la geli lahayd buu doonayaa inuu jaanis ka helo waxa uu yidhi markaa waid qulnaa ilahay wuxuu yidhi waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa ilaa ibliisa ibliis mooye intii kale waa u sujuuday markaasuu waxa uu ku yidhi ilaahay uula hadlo wuxuu yidhi qaala a asjudu liman khalaqta diina ma waxaan u sujuudayaa waxaad dhoobo ka abuurtay qaala ara'aytaka haada aladii karamta calay xataa asluubka uu ilaahay kula hadlayo oo ilaahay waxa weeye uu ugu jawaabayo ayaa waxa weeye wax khayr darra ku dhacday wey oo waxa weeye halaag iyo mashaakil waxa weeye ay u sugnaatay ilaahaygii abuurtay buu saa ula hadlaya oo waxa weeye eray xun uu kula hadlayo leeyahay ma waxaan ugu sujuudaya waxaad dhooba ka abuurtay dood cidla ilaahay markaasu wuxuu yidhi waxa uu yidhi shaydaankii wuxuu yidhi qaala ara'aytaka hada aladii karamta calaya lain akhartani ilaa yowmi alqiyaama la axtanikana duriyatahu ilaa qaliila ka warran buu yidhi haddaad ilaa yowma alqiyaame inoolaysid waxaan ballan ku qaadayaa duriyaddiisoo dhan inaan kaxaysto oo aan dacayga ku rido oo aan hogaansamo intaan hogaamiyo aan jebigoodaba duufsado oo aan naar ku guro waad arki doontaa ilaahay baa wuxuu yidhi fadhab tag buu yidhi idhab ka bax dhaalayjannada tag faman tabicaka minhum fa ina jahannama jazaukum jazaan mawfura adiga iyo intay ku raacdayba jahanabo ayaa idinku filan oo ballantu waxay tahay inaan jahanabo idinku guro yiri ilaahay uu ballan qaaday orod baa la yidhi ku dadaal waxaad samayn kartidna samee wastafsiz man istadacta minhum bisawtika waajlib calayhim bikhaylika wa rijlika fi lamwaali walwlaad orod baa la yidhi weerar oo waxa weye inta weerar ku qaadid duriyaddiisa duufso cid alle ciddaa duufsan kartid fardahaaga ku weerar oo waxa weeye lugee oo waxa weeye saa doontid ugu tag xoolaha la wadaag awlaadda la wadaag dhex gal wacidhum u ballanqaad wax alle waxaad doonta u ballanqaad wamaa yaciduhum ashaydaanu ilaa guruura waxa uu laakiin shaydaan uu u ballan ballanqaadayo dadka waa guruur wey waa waxaan jirin weeye waa been iyo ziinayn iyo waxa weye wax cidlaa ayuu kuu ballan qaadayaa ee wax uu gacan ku hayo ma jirto wey ilahay wuxuu yidhi marka halkaa marka intaa markuu sheegay wuxuu ilaahay haddana ina cibaadii laysa laka calayhim suldaanun wa birabbika wakiila ilaahay wuxuu yidhi addoommadayda aniga xaq uma lihid buu yidhi waxna kuma samayn kartid kumana raacayaan ilaahay baa waxa weeye ku filan oo waxa weye waardiyeynaya allahuma ijcalnaa minhum addoommada ilaahay ilaahu naga mid dhig oo shaydaan ka badbaada aayad kale ilaahay wuxuu ku yidhi waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama ila eh, fasajaduu ila ibliisa kaana min aljinni jinni ayuu ka mid ahaa marka lacanahu llah jinni ayuu ka mid ahaa fafasaqa can amri rabbi arrintii ilaahayna waa ka kibray faasiq buu noqday oo daacadii ilaahay inuu qaato waa diiday ibnu katiir marka wuxuu yihi raximahullah kharaja can daacati illah camdan wa cinaadan wa istikbaaran can imtithaali amrihi wuxuu ka baxay bu yidhi daacadi ilaahay amarka ilaahay inuu qaato maxaa u geeyey kibir iyo islaweynan iyo canaad ayaa intaasoo dhan u geeyey oo waxa weeye wuu diiday wey wamaa daaka buu yidhi ila liannahu khaanahu dabcuhu waxaa khayaamay wixii laga abuuray iyo waxa weeye dabcigiisi wixii laga abuuray ayaa khayaamtoo wuxuu is yidhi naar baa lagaa abuuraye seebaad waxa weeye adugu ninkaan ugu sujuudaysa sidaa daraaddeed baa nebiga waxaa ka sugnaatay inuu yidhi khuliqat eh, eh, khuliqat almalaa'ikatu min nuur malaa'igta waxaa laga abuuray nuur wa khuliqa aljaanu min maariji min naar naar ololeysaa laga abuuray jinkii oo ibliisma jinku ka mid yahay wa khuliqa aadamu mima wusifa lakum ay macnaha dhoobadii min xama'in masnuun ayaa laga abuuray imaamu muslim baa wariyey fi kitaab الzuhdi toddoba kun iyo waxa weye afar boqol iyo labaatan maaragtay sharxu imaam الnawowi ayaan maratay halkaasaad ka heleysaa insha allah wa qaala tacaalى haddana ilahay wuxuu yidhi fi suurati sad waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii khaaliqu bashara min tin faida sawaytuu wanafaktu fiihi min ruuxii faqacuu lahu saajidiin intaa awal baan soo sharaxnay laakin macalshaahidku waxa weeye ibliis markuu diiday oo ilaahay weydiiyey oo la yidhi maxaa kuu diiday inaad sujuudid qaala wuxuu yidhi ilaahay marka maxaa kuu diiday maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya waxaan gacantayda ku abuuray maxaa kuu diiday inaad u sujuudid astakbarta am kunta min alcaaliin intaa markuu marka ilaahay yidhi ayuu hadlo wuxuu yidhi qaala anaa khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin anaa ka khayr badan buu yidhi naar baad aniga iga abuurtay isagana waxaad ka abuurtay dhoobo weyn ilaahay markaasu wuxuu yidhi fakhruj minha fa inaka rajiim wa ina calayka allacnata ila yowmi iddiin aayadihii aanu soo sharaxnay weeye intaasoo dhan qaala imaam ibnu kasiir raximahullah wuxuu leeyahay markuu halkaa aayadaha sharaxayo waxaa halkaa ka caddaatay inuu waxa weeye ninkaani naftiisa ay khayaantay oo is yidhi adiga waxaa lagaa abuuray dhoobo waxaa lagaa abuuray nuur see waxaa lagaa abuuraan leeyahay maaragtay naar iyo olol baxaya see marka ugu sujuudaysaa wax dhooba laga abuuray nebigana calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixu wuxuu ku yidhi shaydaan ayaa wuxuu yidhi ina ashaydaana qaala wacizatika yaa rabbi laa abraxu ugwi cibaadaka maa daamat arwaaxuhum fii ajsaadihim cizadaada iyo sharaftaada iyo wanaagaagaan ku dhaaranayaa buu yidhi ilaahayo waxaan ballan ku qaadayaa inaanan ka zuulin inaan baadiyaynayo oo dhuminayo oon halaagayo oon dariiqa xaqaa ka leexinayo addoommadaada maadaamad inta ay naftii ku jirto oo ay dhulka joogaan ilaahay baa markaa wuxuu yidhi oo ballan isaguna qaaday ilaahay wuxuu yidhi faqaala rabbu wa cizatii wa jalaalii waxaan ku dhaaranayaa sharaftayda iyo waxa weeye weynankayga iyo cadamadayde laa azaalu kama zuulayo akfiru lahum inaan u dembi dhaaf inaan u dembi dhaafayo mastakfiruuni intay dembi dhaaf i weydiisanayaan imaamu axmed baa wariyey iyo abu yacla waxasanahu sheekh albani fi saxiix iljaamic kun iyo lix boqol iyo konton xadiidkii abi saciid alkhudri raximahu llah radia allahu canhu halkaa marka waxaa inooga caddaatay shaydaan ballan buu qaaday wuxuuna ku ballan qaaday inuu dhinac walba uga imaanayo dadkii oo uu halaagayo oo uu baabiinayo ayuu ballan qaaday wey wa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam xadiis saxiixa nebigu wuxuu ku yidhi ina ashaydaana qacada libni aadam biabruqihi dariiq walba waa u fadhiistay marka halkan waxay axaadiistaana inoo fasiraysaa seebuu shaydaan inoogu imaanaya dariiqeebuu soo maraya ayuu waxa weye halkaan inoo caddaynaya wuxuu yidhi dariiq walba waa u fadhiistay faqacada lahu bidariiqi alislaam dariiqii islaamnimada ayuu u fadhiistay oo wuxuu ku yidhi ma islaamaysaa oo diintaadii aabbayaasha iyo awowayaasha dariiqii ay hayeen miyaad ka tegaysaa haddii uu qofkii marka caasiyo fa casaahu fa aslam qofkii marka caasiyey oo waxa weye maaragtay islaamay ka harimayo intaa uga harimayo oo isdhehimayo mar hadduu kale islaamay faraha ka qaad ma yeelayo u wuxuu haddana markaas samaynayaa tuma qacada lahu bidariiqi alhijra dariiqii hijradu u fariisanaya oo waxa weeye imaanaya oo wuxuu leeyahay mahaajiraysaa oo waxa weeye hijradii mashaakil badan bay leedahay oo waxa weeye dariiq dheer baa la maraya mashaakil oo dhan baa kugu dhacaya ma waxaad ka tegaysaa dhulkaagii iyo waxa weye dhulkaad tiqiinay ahalkaagii dadkaagii miyaad ka tegeysaa qofkii caasiya marka oo caasiyey e, fa haajara wuu soo haajiray uma qacada lahu wuxuu u fadhiisanayaa bidariiqi ljihaad jihaadkiibuu ka hor istaagaya war wuxuu leeyaha ma jihaadaysaa oo waxa weye dagaal baad gelaysaa waa lagu dilaya waa dhimanaysaa markaad dhimatid naagtaadi waa la guursanaya xoolahaagii waa la dhaxlanaya ilmihii waa agoomobayaan oo agoon bay noqonayaan ilmahaagii war xaggee baad aadaysa nebigu wuxuu yidhi marka qofkii intaa ku caasiya oo waxa weye shaydaankii caasiya ilaahay wuxuu u ballan qaaday janno inuu geliyo walow kaana hadduu doono xataa dagaal bayuu ku dhimane jihaadkii ku dhimane firaashkiisaa ku dhintee hadduu qofku saa uba saa sameeyo ilaahay waxa weeye janno ayuu gelinaya xadiidkaana waxaa weriyey imaamu axmed iyo imaamu nisaa'i waana xadiis saxiixa ah oo sheekh albani ku saxiixiyey fi saxiix iljaamic waxa weeye kun iyo lix boqol konton iyo labo llah halkaa marka waxay nooga caddaatay shaydaanku qowlkiisii ahaa meel walba waan uga imaanaya uma la'aatiyanahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa can aymaanihim wa can shamaa'ilihim walaa tajidu aktarahum shaakiriin ayuu xadiidkaani fasiraya macnaha dariiq walba inuu kaa soo gelayo oo kaa waswaasinayo laakiin hubkiisa iyo wuxuu adeegsanayo o dhan waa waswaas weyn hub kale maayo haddaba halkaa waxaynu ka ogaanay marka xaasibnimada iyo dhibaatada iyo mashaakilka uu ibliis inagu hayo ayaynu halkaa ka ogaanay marka waxaynu usoo gudbaynaa qodobka shanaad oo odhanaya man hum almalaa'ika aladiina umiruu bisujuudi liaadam malaa'igta la amray inay nebi aadam u sujuudaan maxay ahaayeen wuxuu leeyahy ibnu kathiir raximahullah culum waxay mufasiriintu isku khilaafeen malaa'igtaa la amray nebiyullaahi aadam inay u sujuudaan ma malaa'igtoo dhan ba mise waa qeyb malaa'igta ka mid a ah? ma malaa'igta dhulka joogtaa mise waxa weeye waa malaa'ig samada joogtay waa kuwee wuxuu yidhi jamhuur jamhuurulculamaa waxay qabaan inay yihiin jamiicu lmalaa'ika kamaa dalla eh, maaragtay calayhim cumuum alaayaat sida aayaduhu ku tuseen leanna ilahay wuxuu leeyahy mar walba fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun malaa'igtii o dhan waa sujuudeen iyagii oo dhan marka haddaba waa malaa'igta oo dhan wey marka ibn ibn eh, sida uu ka warinaya ibnu jariir iyo daxaak iyo saas ayay waxa weeye keenayaan laakin waxa weeye qeyb ka mid a ah ayaa waxay yidhahdeen waxa weye culummada qeyb baa waxay yidhahdeen waa malaa'igta dhulka joogta oo bini aadmiga ku dhex jirta kuwa ayaa la amray inay usujuudaan laakiin qowlka saxiixa oo daahirkaa oo aayaduhu kutusayso ibnu kathiirna uu rajaxay waxa weeye waa jamiicu lmalaa'ika leannahu xadiis baa ku sugnaaday wa asjada lahu malaa'ikatahu malaa'igtii oo dhan waxa weye malaa'igtiina ilaahay waa u sujuudiyey meesha doodaani ka dhacayso iyo waxa weeye arrintaanina waa samada ee dhulka ma ahayn waxa weye marka samadaa la joogay malaa'igtuna samaday joogeen meeshaas ayaa marka malaa'igtii oo dhan ilaahay wuxuu amray inay u sujuudaan fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun haddaba qowlkaasaan qaadanaynaa daahirkaa ilaa aynu helo daliil saxiixa oo odhanaysa qayb malaa'igta ka mid ay ahayd ama malaa'igta dhulka ahayd oo waxa weeye malaa'igtii kala saaraysa qowlkaas saxiixa ayaynu qaadanaynaa oo ku soconaynaa ibnu katiirna uu rajaxay raximahullah uu yidhi malaa'igtoo dhan bay ahaayeen ee lama odhan karo qayb malaa'igta ka mid a ah, looma tiirin karo leannao daliil looma hayo wey wuxuu yidhi haddana ibnu katiir raximahullah marka qowlkaasuu rajaxay raxmatullaahi calayh qowlkaasaynu marka qaadanayna qodobka lixaad aan usoo gudbayna waxa weeye kaana ibliis calayhi lacaa'in ullah fi sama samada ayuu joogay ibliis maxaa u daliilay inuu samada joogay leannahu ilaahay baa waxa uu yidhi qaala qaala fahbid minha fama yakunu laka an tatakabara fiiha fakhruj inaka min assaagiriin ilaahay wuxuu yidhi marka fahbid hubuudka waxaa la yidhahdaa qofku markuu meel sare ka soo dego oo meel hoose usoo hoobanayo ayaa la yidhahdaa hubuud marka waxa weye sidaa daraaddeed halkaa waxay kutusaysaa in la yidhi ka hoobo oo ka deg oo ka bax jannada iyo samada oo dhulka tag fakhruj minha madmuuma madxuura adiga oo dulaysan ka bax baa layidhi jannada wuxuu yidhi marka ibnu katiir raximahullah wa haada daliilun fiihi daliilun calaa annahu kaana fi samaa samada inuu joogay ayay arrintaa daliil u tahay fa umira waxaa la amray bilhubuudi inuu soo dego minha waalkhuruuju minha inuu jannadii iyo samadiiba ka soo baxo ayaa la amray wey lisababi kibrihi oo xasadi xasad xaasidnimadiisii iyo kibirkii iyo mukhaalafadii amarka ilaahay uu khilaafay ayaa la amray oo la yidhi tag marka oo waxa weeye dhulka tag wey waxay kaloo culummadu isku khilaafeen hal kaana min almalaa'ika am laa malaa'igtu sidiisa miyuu ka mid ahaa waa tan meel walba laleeyahay fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun ila ibliis ibliis mooye malaa'igtii o dhan waa sujuuday ayaa ilaahay aayad walba ku leeyahay marka ma malaa'igtu ka mid ahaa ninkaani waxa uu yihi marka ibnu katiir raximahullah wasawaabu anahu lam yakun min almalaa'ika weligii malaa'ig ka mid ma noqon laakiin culammadu isku khilaafsan yihiin oo waxay leeyihiin muxuu ahaa qaala alxasan albasriyu waxa uu yihi raximahullah lam yakun ibliisu min almalaa'ika darfata cayn qad weligii daqiiqad malaa'ig ma noqon ilbriqsi malaa'ig ma noqon oo weligii ibliis buu ahaa lacnat lacnatullaahi caleyh ibliis buu ahaaye weligii malaa'ig ma noqon wey maxaa u deliilay inuusan malaa'igta ka mid ahayn ilaahay wuxuu yidhi qawluhu tacaala ilaahay baa yidhi maaragtay kaana min aljinni fafasaqa can amri rabbi hadda jin buu ahaa marka malaa'ig ka mid ma ahayn marka wuxuu kutusayaa marka aayaddaasi waxay ku tustay kaana min aljinni inuu yidhi ilaahay jin buu ka mid ahaa oo jinni buu ahaaye malaa'ig maahayn waxaa kaloo u deliila ana almalaa'ikata khuliqat min nuur nuur baa laga abuuray malaa'igta wa ana ibliis iyo jinnigiiba waxaa laga abuuray naar baa laga abuuray leanna waa isaga dhahaya markii la yidhi maxaa kuu diiday inaad u sujuudid qaala ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wakhalaqtahu min tin malaa'igtana in marka naar laga nuur laga abuuray waa caddahay oo waxa weeye axaadiis baa ku sugnaatay haddaba marka jin buu ahaaye malaa'ig ka mid ma ahayn naar baana laga abuuray waa laba khalqi oo aan shaqo isku lahayn wey waxaa kaloo kuu caddaynaysa oo daliil u ah inuuna malaa'ig ka mid ahayn wa ana lahu duriyatun wuxuu leeyahay caruur buu leeyahay wuu tarmaa oo waxa weye sida bini aadmigu u tarmaan bay u tarmaan jinku leannu ilaahay baa yidhi afatattakhiduunahu wa duriyatahu awliya min duuni wa hum lakum caduw iyagoo cadow idii ah miyaa duriyadiisii iyo isaga ayaad waxaa ka dhiganaysaan dadaad jeceshiina iyo awliyo ka dhiganaysaan haddaba malaa'igtu duriyad ma leh mana taranto mana dhasho mana guursato shahwadna kuma abuurna ilaahayna uguma talagelin ilaahay bay caabudaan mana caasiyaan wax kalena iyagu waxa weye shaba kuma leh waxaa kale u deliila inuuna malaa'ig ka mid ahayn annahu istakbara wa calaa wa fasaqa can amri rabbihi wa casaa wa ana almalaa'ikata cibaadu mukramuun laa yastakbiruuna can cibaadati rabbihim walaa yacsuuna allaha maa amarahum wa yafcaluuna maa yu'maruun waxay halkaa kutusaysaa marka ibliis maadaama isagu uu ilaahay caasiyey amarkii ilaahayna uu diiday oo uu waxa weye ilaahay caasiyey inuuna malaa'ig ka mid ahayn sababtu waxa weye malaa'igtu ilaahay ma caasido amarka ilaahayna ma diido amarka ilaahay bay u hoggaansamaan wixii ilaahay amro sanca wa daacan weeye loogumaba talagelin inay ilaahay caasiyaan ilaahay wuxuu u abuuray inay yihiin khalqi aan waxa weeye ilaahayba caasiyin haddaba halkaa marka waxay kutusaysaa inuu waxa weeye uusan malaa'ig ka mid ahayn shaqana ku lahayn ayay halkaa ku caddaynaysaa oo waxa weeye uunan weligii malaa'ig ka mid noqon ayaa halkaa marka inooga caddaaday oo waxa weeye waadixa insha allahu tabaaraka watacaala qeybtaan halkaasaan ku joojinaynaa qeybta dambe ayaynu ka qaadi doonaa haddii rabbi idmo khalqa xaawa xaawo iyadoo waxa weye abuurkeedii iyo habkii loo abuuray iyo waxa weye goormaa la abuuray dib ayaynu marka mar kale ayaynu tafsiilinaynaa insha allahu tabaaraka watacaala haddii rabbi idmo wasubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaqfiruka wa ilayk walxamdu lilahi rabbi